الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في baabi تaxriimi الnadri ilى اlcawraat ayuuna ku saabsan yahay waxaan soo maray tasatur almuqtasili bithawbin wanaxwihi inuu qofku is-asturo hadduu yahay qof qabaysanaya iyo haddii kaleba cawradiisa mar walba inuu asturo inay tahay shay waajib oo laga maarmaana nacam haddii asaga marka cawradiisi inuu inuu asturo la amray dadkii kalena waxaa la amray inay cawradaas ayna fiirinin ayaguna oo hadduu isagaa asturi waayo ama cawradiisa ay faydinto waxaa xaaraan ah in la fiiriyo oo mu'miniinta iyo mu'minaadka labadaba waa kii la amray qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim iyo mu'minaadka ayaguna yaqdubna min absaarihinna indhahooda inay laabaan oo araggooda ay cilaaliyaan oo ay cawraadka ayna fiirinin ayaa la rabaa marka labadaba waa maamuur waayo qaala xadaثna abu bakr bn abi shayba qaala xadaثna zayd bn اlxubaab can الضaxaaq bn cuثmaan qaala akhbaranii zayd bn aslam اlcadawi can cabdالرaحman bn abi saciidin اlkhudri can abi abi saciidin اlkhudriy radia allahu canhu وarضaa صaxaabiyu jaliil min almukiriina fi اlxadiid buu ka mid yahay toddobada saxaabi ee xadiiska ugu horaysa midka toddobaad buu soo gelaya ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi laa yanduru rajulu ninka ma fiirinayuna fiirini bay ka dhigan tahay ilaa cawrati rajuli nin kale cawradiis oo xataa ninkii nin kale ma fiirin karo walaalmar'atu haweeney iyo naagtuna ilaa cawrati lmar'ati haweeney ama naag kale cawradeeda ma fiirin karto haddii labadii marka isku jinsigahaa ah la kala reebay oo cawradooda inay isfiiriyaan ay xaaraam tahay min baabi tanbiih bilaqali weeyaan oo wixii yaraa yaraae hoose ayaa la baraarujiyey waxaa lagu baraarujinayaa kii ka korreeyey qiyaas alowla ay dhahaan markaa raggii inay isfiiriyaan cawradooda ama haweenkii cawradooda ay isfiiriyaan baa la xarimayoo labadii kale jinsigeenna waa ka sii shisheeyaa wey ninkayuuna naag fiirini naagtuna nin yihiina fiirini wey walaa yufdi arajulu ninku yuuna gaarin ila arajuli ninka kale fii hoobin waaxidin hal mara gudaheed yuuna jidhkooda isgaarin oo hal go intay huwadaan oo hal mara huwadaan raggii inay isla galaan xaaraam wey haween iyo ragna waa ka sii foolxun tahay walaa tufdi lmar'atu naagtu yayna gaarin ama haweenayda ama islaamtu ilalmarati naag kale fi thawbil waaxida hal mara gudaheed yayna jirkooda istaamanin oo isgaarin waa aynay marka aynaan ayaguna jirkooda istaamanin cawradooduna aynan isfiirinin wey anshaxa ayaa akhlaaqda iyo aadaabta la ilaalinayaa iyo wixii shaydaanku hadhow laga yaabo inuu xumaan kalaba kusii kaxeeyo liannahu markii qofka waasicii diiniga uu ka tago kii dabcigahaana waa hallaabaya kii dabciga ahaana waa hallaabaya wax marka shuduud ah ayaa imaan oo waxaan maaragtay cuquusha iyo fidrada saliimka iyo caqliga saxiixa midna uunan ku soo dhacaynin baa kusoo dhici marka dambe inay laba rag ama haween ay wax iska daydaan waa sida marka gaaladu hadda ay ka dhacday ee u ololanayaan ee loo difaacayo ee garabka loogu yahay halkaasi xaal maraya marka waxaa weeyaan maa limayitin Eh, ma ljurxin lmayitin ilaamun somayn <coughs> ah, man yahun yashuru lhawaana calayhi ma ljurxin lmayitin ilaamun yacnii qofka hadduu ihaano ku dhacdo oo karaamo darri ku dhacdo oo akhlaaqdiisa ay burburto waxaa weeyaan wax dhaawaca iyo xanuuna uu dareemayo ma jirto mayid dhintay oo kale wey oon dhaawaxa waxba aan dareemaynin waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim karaamo marka waa ka tegaysaa inhum ilaa kalancaam buu noqonayaa bal hum adal waa ka sifood xun yihiin waxadaanii haarun bnu cabdillaahi wamaxamed bnu raafic qaala waxay yidhahdeen xadaanaa ibn abi fudaykin qaala akhbarana daxaaq ibnu cumaan bi hada lisnaadi waqaala ama kaana cawrat rajuli meesheedii waxay dhaheen curya curyat rajul wa curyat lmara curya iyo cirya labadaba waa la dabdiyey waa cawradii uma laga hadlaya baabu jawaazi liqtisaali qabaysku waa bannaan yahay qofka uu qabaysto curyaanan xaala kownihi curyaana isagoo qaawan fi lkhalwati se keligii markuu yahay hadduu keligii yahay oo meel cidlaah oo dadku aynan arkaynin uu ku qabaysanayo dharkiisa intuu iska dhigo waa qabaysan karaa isagoo qaawan wax dhibaato ah ma laha وxadثna mحamed بن rاafic الnaysaburi qala xadثna cabdالرaزاq بن hmam السنcاni عan mcmr qala xadثna mcmr بن rashidi عan hmam بn mنbهi qala hada ma xadثna abu هurayraةa عan mحamedi rasuuli الlah wadakara axaadiia minha wa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga wuxuu yidhi kaanat banuu israa'iil nimankaa banuu israa'iila waxay ahaayeen owlaadu yacquub calayhi salaam ayaa banuu israa'iil lagu magacaabaa nimankaa waxay ahaayeen iyo qoomkaasi yakhtasiluuna kuwa qabaysta curaatan ayagoo qaqaawan dhaqankoodaa sidaa akhlaaq xumadooday ka mid ahayd markii dambe oy shareecadiiyo diinta ka leexdeen dhaqan xumadii keentay ama ka imaatay ay la imaadeen bay ka mid ahayd ayagoo inay qabaystaan oo curiga iyo qaawanidu waad aratay oo waxay u arkaan xadaaray u arkaan meelaha qaar inay ilbaxnimo tahay reemagaalnimo tahay maalin laisqaawiyo iyo meelo laisku qaawiyo iyo dadaan xishood lahayn xayaa iyo xishood midna ma laha marka sidaasiiba iyo dhaqan xumo ay lahaayeen wey kaanat banu israa'iil yaktasiluuna curaata iyagoo qaaqaawan bay qabaysan jireen yanduru markaasuu fiirinayaa bacduhum barkood ilaa sawati bacdin barka kale cawradiisa sawada waa cawrada qofka kale qofka kale cawradiisu fiirin alcawra almuqallada cawradii adkeed ee meelihii maaragtay ahaa ayay iska fiirinayaan wa kaana muusa calayhi salaam nabiyullaahi muusa calayhi salaamna wuxuu ahaa yaqtasilu kii qabaysta waxdahu keligiis banu israa'iilka marka muuse dadka waa dhex joogaa laakiin waxaa ku jirta fasaad khuluqi iyo akhlaaq xun ayaa ku jirta oo kuwii xataa fircoon hortooda lagu halaagay ee dhibaato badan intaa lagu hayay addoonsi iyo guumaystii lagu hayay yaa markii baddii ka baxeenba waxay dhaheen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha marka waxaa weeyaan akhlaaqdu iyo muxuu ahaa dhaqan xumada way ku jirtay way ku jirtay hadduu tagay oo limiqaati rabbii u aaday oo rabbi munaajaadkiisa u aadayna asnaan bay wa sii samaysteenoo cijli iyo dibi bay samaysteen ayagoo dhex fadhiya oo caakifiin ku ah waa ka u yimid marka dhaqan xuman baa ka oo amhilada ay ka mid tahay markii la yidhi baytulmaqdis madmuun waxaan idin damaano qaaday inaad furanaysaan oo wax hor istaagi uusan jirine gala la yidhina waa kay hadalkaa xumaa ku hadlayna dheheen idhab anta wa rabbuka faqaatila inaa hahuna qaaciduun ku raaci mayna annaga adiga ilahay orday taga marka nimankaasi dhaqamadaasi xunxunkaa ah ku jiray tihi marka dambe waa lagu sii daayey wa kaana muusa calayhi salaam asagu wuxuu ahaa nabi muuse oo rasuula oo kariimullaahi ah yaqtasilu kii qabaysta waxdaw keligiis xishoodkiisa iyo edabtiisa iyo cismada iyo dhowrinta ilaahay uu dhowray akhlaaqxumadoodii waa ka dhex bixi jiray keligii marka yuu iska soo qabaysan jiray halkaasuu deen calalihiisi meel cidlaa oon la arkaynin intuu dhigtuu soo qabaysani fa qaaluu markaasay waxay yidhahdeen banuu israa'iil wallahi baan ku dhaaranay maa yamnacu muusa muuse ma diidaayo an yaqtasila inuu qabaysto macanaa maca annaga ilaa annahu aadar sheeluu qabaabay dheheen xiniyaha buuran oo sheeluu bay dhaheen intifaaqu biidatayn iyo muxuuaha eh, xiniyaha oo afuufmo oo barara ayaa la yidhaahdaa marka qabaa ama meelaha agteeda wax ka soo baxaan dacaayadaasay geliyeen oo ay u faafiyeen oo ay ku sheekaysteen oo meelaha ay fadhiistaan ay ku maadsan jireen wuxuu maadeertii iskaga qarinaayo oo ula qabaysan leeyahay waxbuu qarinayaa oo sheeluu qabaa bay dhaheen qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam fadahaba maratan mar buu tegay yaqtasilu inuu qabaysto fawadaca thawbah marka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dhibkay ay dhibaayeen iyo foolxumadii ay la maaganaayeen buu ilaahay ka baryeelay laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu waa kii aayadaha hadda uu imaamka nagu dul akrinayay marka wixii xumaantahaa ay ku hadleen buu rabaa alle inuu ka baryeelo leanna ayago agtooda ceebba kama aha in cawradiisa la arko oo ay arkaan ceeb agtooda kama aha wax marka agtooda ceeb ka ah oo sheele iyo suuro xumayn kale ah taasuu rabaa rabbi subxaanahu wa tacala inuu ka bari yeelo in waxay ku hadlaayeen ayagoo rag waaweyna oo odayaal qabiil ah oo ummad ku dhex jira oo intaas ay ku dhaaranayeen wallahi ay lahaayeen inay been iyo ay tahay buhtaan waxba ayna ka jirin ayaa ilaahay subxaana wa tacala ku fadeexinaya fa wadaca thawbahu maradiisiibu wuxuu dhigtay calaa xajarin dhagax korkiibuu dhigtay fafara alxajaru dhagaxii baa cararay bithawbihi maradiisi uu la cararay waa mucjiza waa cajiib weeye dhagax cararayo jaamid ah marihii uu dhigtayba intuu qabaysanayba dhagaxiiba waxau la cararay marihii buu la cararay xaggee xaggaayo wuxuu isu sii daayey maxaafisha iyo majaalista iyo meelaha ay fadhiistaan banuu israa'iil ay ku koodaan halkii buu la aaday qaala rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi fajamaxa muusa muusaa xanjeertay ka daba orday biaaharihi dhagaxa raadkiisii ayuu ka daba orday yani aljaryu shadiid baa jamaxa la dhahaa jamaxa muusa waa ka daba orday biaaharihi yaquulu asagoo leh thawbii xajaru thawbii la thawbii maradeeda ii dhig xajaru yaa xajaru dhagaxow thawbii marada ii dhig xajaru yaa xajaru dhagaxow markaa dhagaxii maadaama uu uu noqday waxii lagu yaqaanay ee jaamidnimadii iyo inuuna caaqil ahay waxba garanaynin intuu ka dhexbaxay oo hadda uu noqday wax markiiba la cararaya wuxuu kula khidaabay khidaaba man yacqil wax wax garanaya sidiisba oo la ilaa isagaba wuxuu sameeyey waxaan lagu aqoonin dhagax lagu aqoonin marihii buu la cararay warka sawir marka uula hadlaya dhagaxow dharkayga ii dhig xataa nadarat banuu israa'iil baa wadafiiriisay ilaa sawati muusa nabi muuse cawradiisii bay arkeen qaaluu markaasay waxay dhaheen afkoodii fiiris isbedelka wallaahi baa ku dhaartay maa bimuusa inuuna muuse ku sugnayn min ba'sin wax dhib ah habay yaraatee wax dhiba ah uu qaba maba laha bay dheheen ceebba ma laha faqaama alxajaru kadib buu dhagaxii istaagay xataa nudira ilayhi ilaa laga fiiriyey qaala markaasuu wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam fa akhada thawba muuse wuxuu qaatay dharkiis oo adiga oo xaalad hadday ku qabsato iyo shir iyo culays horta wixii ku daran waa inaad iska xalisato qaawaniba meesha taalla inuu ayaga la hadlo ama dhagaxii ku xanaaqo waxaa ka horraysa horta callhiisi inuu qaato dharkiisiibuu qaatay fadafiqa markaasu wuxuu gudagalay bilxajari dhagixii darban garaac buu gudagalay dhagaxii buu garaacayaa liannahu kol hadduu wax la cararay inuu darayn leeyahay asaguna ushaa marka ayaa lala dhacayoo sidii xayawaankii ayuu rabaa inuu u edbiyo qaala abu hureyre wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inahu shaanigu wuxuu yahay bilxajari dhagaxa waxaa ku sugnaa nadabun baa kaa'inun bilxajar nadaban boogo nabaro iyo barar nadabku waa athar iyo raad iyo barar baa kaa'inun bilxajari dhagaxii ka muuqday sittatun lix aw sabcatun toddobo darbu muusa muuse garaaciisii bilxajari u garaacay ayay wada barareen meesha ku dhufta ushaba way soo boodaysaa waa bararaya marka isagana dareenkaasa qaatay oo xanuun buu dareemay muusa calayhi salaatu wasalaamna wuxuu la hadlay kaman yacqil oo u garaacay kaman yacqil si wax garan oo xaggananayo kale ayuu u garaacay oo la hadlayaan ashaahid waxaa weeyaan xadiidka waxaa loo keenay oo musanifka meeshan usoo dejiyey waxaa weeyaan in cawrada la asturo oo ragguna ayna isfiirinin haweenkuna ayna isfiirinin labada kale jinsigaana iyaguna ayna isfiirinin wixii maxaarim ahna cawraadka iyo muqalladka iyo wixii markaasi in caadi ahaan faydmo mooyeene wixii cawra muqallada inay iska ilaaliyaan oo ninka maxaarimtiisa xataa hooyadii iyo walaashii iyo gabadhiisii iyo ma aha inuu si walba u fiilin karee markay guryaha joogaan inta ay muujiyaan intaa muuka fiilin karaa kuwii kale ee ajaanibtahana waaba ka xaaraam inay isfiiriyaan ka xaaraam weeyaan taasoo marka xadiidka loo keenay nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo dhibkii la mariyey oo nabigeennana tasliya looga dhigayo iyo sabirsiin fasbir kamaa sabara ululcazmi min alrusul sidii ay u sabri jireen u sabir baa nabiga calayhi salaam walidaalika nabiga waa kiyaa soo maray markii ay qolo ay wax ka sheegeen oo dhaheen qaybtan uu qaybinaayo iyo xoolahan cadaalad kuguna samaynin uu saxaabigii ibn mascuud nabiga u sheegay calayhi salaam waa kii intuu isbedelay aad u carooday haddana dhihi jiray raxima allahu muusa laqad uudiya akara mima uudiitu fasabr muuse calayhi salaam allah u naxariisto dhibka lay mariyey mid ka daranba intii la mariyey ayuu ku sabray buu yidhi saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeyaan waxaa qisaskaas loo keenayaa inay sabraan dadku markay waxaanoo kala qabsadaan haddii nabi muuse dhibkaa la mariyo kaliimullaahi ah ilahay toos oo la hadli jiray ambiyadii kale sida ay ahaayeen khayru khalqillaahi moxamed bn cabdillaah sala allahu calayhi wasalam isagana uu sidaa dhib soo maray famaa baaluka adiga xaalkaada muxuu yahay wixii dhiboo lagu mariyo iyo wixii dacaayadoo lagaa fidiyo iyo wixii maaragtay xumaana laguu sameeyo ku sabir wixii ambiyada iyo awliyada iyo saalixiinta la marin jiray sabir ha kuu noqdo oo ku maarata ka shidaal qaado nacam ya mitr cusub ad gelinaysa ayib qala almusanifu raximah اllah baabu اlictinaa bxifdi اlcawra alictinaa alihtimaam in la ihtimaam la siiyo oo daryeel la daryeelo oo lagu dadaalo bixifdi alcawra cawrada asturkeeda cawrada la asturto la ilaashado ayib xaalad kasta ood ku sugan tahay waxaa weeyaan dad baa markay xanuunsadaan cawradoo danba kala haynto oo calalihii meeshaa ku tuuri haddaad dhimanna dhareer kale iska dawaabay soomaalidu tiri qaardadka qaar dadka qaar markay duqoobaan oo da noqdaan danba kaba galaanba inayba cawraba ayna jirin bay u arkaan ahaanoo waaban duqoobay oday baan ahay sax maaha waa inuu qofku mar walbaba cawradiisa uu asturto hadduu dhinto xataa yaa qofka qaasilkeedu dhaqaaya mayidka la rabaa cawradii inuuna fiirinin oo uu ilaaliyo oo meesha cawrada ee muqalladka uu wax iska saaro oo markuu isinjeenayo oo uu dhaqaayo uu hoos ka dhaqo ayaa la rabaa oo in cawradu noqonin wax makshuuf ah kii noolaana uu iska faydi kii dhintayna laga faydi in la ilaaliyaa loo baahanya qaala waxadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandali wa wamaxamed bnu xaatim bnu maymuun jamiican can muxamed bnu bakrin qaala akhbaranaa ibnu jurayj xadanii isxaaq bnu mansuur wmuxamed ibnu raafici wlafdu lahuma qaala isxaaq akhbarana wqaala ibnu raaficin xadaana cabdrazaq akhbarana ibnu jurayjin cabdilmaliki qaala akhbaranii camr ibnu dinaar anahu samica jaabir bna cabdillahi buu maqlay radia allahu canhuma yaquul lama buniyat ilkacbatu kacbadii markii la dhisaaye qabla bicdati rasuuli calayhi salaam intaan nabiga lasoo bixinin yaa roob da-ay daalad waaweyn baa waxay ku dhufteen kacbadii markaasay kacbadii wax ka dudumeen markaasay waxay iskugu imaadeen quraysh inay ka tashadaan kacbada aan dhisno wax xaaraanana yaana gelinin ilan xaaraanta iyo ribada iyo suxtiga ay isticmaali jireen iyo dulmi waxay ku dhaceen marka laakiin waa og yihiin inuu xaaraan yahay waxaasoo dhanba kacbadaas baydka ilaahay ah ee wax dhulka lagu dhiso bayd lagu dhisa ka ugu horreeya uguna fadli badnaa xoolo xaaraan yaana gelinin tiibay isku ballansadeen kacbadii markaa waxay isku dardareen iyo wixii marka ay haaban kareen iyo alwaax ay ka soo heleen doon jajabtay oo najdi eh, mxuaha jidda jiddo eh, xeebteeda ee ku jabtay nin ruumi ah uu watay isagii oo laga dhigtay nin farsamo la yidhi bal xagga alwaaxda naga saacidaysaya soo kac lasoo watay dhismadii baa bilaabatay in dhagax iyo dhoobo wixii la heli kara lasoo wada daldalo halaanbaydaasaa lagu qaaday iyo si jamaaci ah ayaa shaqadii loo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam wax allaala wixii khayr iyo wanaag waa ka qayb qaadan jiray waa soo waa maaqaan xay kusoo marray xilfu lfuduul iyo xilfu lmutayibiin kitaab kalu ahaa Eh, waa kii ka qayb galay oo dhihi jiray waxaan xaadiray adeeraday shir ay ka qayb galeen oo heshiis iyo ballan adag ay ku galeen oo maanta aan xataa aanan jecleen jaahiliyadii bay ahayd qabla alislaam mana jecli inaan ballantii iyo cahdigii buriyo walow wax kastaba haliigu bedele xumru nacam haliigu bedele marka wixii wanaag waa ka qayb gaalan jira rsulka alayh salaam laakiin markay khamrada cabaayaan o ay sarqaansan yihiin ama asnaamta ay maaragtay masaxayaan ay barakaysanayaan ama ilaahay qaarkii qayrkii u dhawaaqayaan ama aslaamtii iyo wixii ay ku dhaaran jireen ay ku faashan jireen ay ku jiraan ama ilaahay kayrkii ay gowrac waxay gowracaan ay cunayaan intaba nabiga lama hayo sala allah alay waslam isagoo ka qayb qaatay nabinimadiisii ka hor baa laga hadlaya sala allah alayh waali wasalam marka lamaa buniyat ilkacbatu kacbadii markii la dhisay dahaba nabiyu sala allahu aleyh wasalam baa tegey cabaasun iyo cabbaas yanqulaan inay qaadaan xijaaratan dhagaxyihii dhagaxii masaajidka lagu dhisaayey kacbada yay wax ka qaadayeen isagii adeerkii baa kamid ah cabbaas faqaala alcabaas baa wuxuu ku yidhi linabiyi calayhi salaam ijcal izaaraka hoos guntigaada qaydkan aad hoos ku qabto calaa caatiqika qoorta saaro dharku waa iska yaryahay xaaladda lama hayso dhar kale oo faadil oo dheeraad ah marka qaydkii hoosaad ku qabtay intaad aarta iska siibto garabka saaro dhagax min alxijaarati dhagaxa iskaga celi oo iskaga dhig fa facala nabiga sidii buu yeelay adeerkiisu u tilmaamay faqara ila alardi isla markiiba dhulku ku dhacay nabiga calayh salaam wadamaxat waxaa taagantay caynaahu indhihiisa labadiisa indhood ila samaaya cirka intuu isbedelay oo miir beelay oo muqma calayhim noqdo indhaha kor u taagay uma qaama intuu istaagay faqaala yidhi izaari izaari markuu midigka kusoo noqday maradaydii maradaydii maradaydii buu yidhi fashadda calayhi izaara markaasuu wasguntigiisa nabiga isku adkeeyey oo xidhay oo xidhay oo si fiican isku adkeeyey marka ilaahay baa ilaalinayay subxaana wa tacaala isagoon loli nabinimo iyo risaalo midna loo dooranin ayuu ilaahay edbiyey oo eebtiisana u hagaajiyey nebi maxamed sala allah alay wasalam qaala ibnu raafic wuxuu yidhi fii riwaayati calaa raqabatika qoorta saaro walam yaqul calaa caatiqika muuna dhihin caatiqa iyaa ka xoog badan mankibka iyo calaa mankibihiiba soo socota garabka ayuu saartay dhagaxa meesha la dhigaayo وxadثna زhayr بن xرب qال xadثna الروح بن cباadةa qال xadثna زكريا بن اسحاq xadثna cمر بن dيnاr qاal samictu jaabir بن cabdالlahi baan maqlo yuxadiثu warramaya ana rasuul الlah nabiga عalayه السلام kaana yanqulu macahum الxijaarة nimankii kufaaru quraysh ee kacbada dhisaayey ayuu dhagaxa la qaadaya lilkacbati liajli kacba kacbada dhismadeeda wa calayhi korkiisana izaarun hoosgunti baa ahaa faqaala lahu yani wuxuu qabay baa ka dhigan tahay hoos gunti izaarka waa hoos waxa lagu xidho faqaala lahu alcabaas camuhu cabaas oo adeerkii ah wuxuu ku yidhi yabna akhi walaalkii wiilkiisii ow low xalalta haddaad furto izaarak guntigaadan maradan aad guntisan tahay fajacaltahu aad yeesha calaa mankibika garabkaada garabka aad dhigato duuna alxijaara dhagaxana iskaga dhigto lakaana awla way ficnaan laheyd dhagaxan aad saarayso mxuua garabkii oo iska qaawan mara iskaga dhig qaala faxallahu markaasuu nabiga iska furay fajacalahu calaa mankibihi garabku saartay fasaqada waxa uu dhacay nabigu maqshiyan isagoo miir daboolay miir daboolan calayhi nabiga alayh salam maqshiyan xaaluu yahay calayhi nabiga sala allah alay wasalam waa la miir daboolay markiiba waxbaa ka tegey xiski baa ka tegey dhulku ku dhacay qaala famaa ru'ya lama arkin bacda dalika alyawm curyaana isagoo qaawan lama arkin baynamaa qoomkiisa ay qaawanaayeen oo isqaawin jireen hadday qabaysanayaan haddii dhismo iyo wax lagu jiro haddii loo baahdo calalka waa la iska tuurayaa bale kacbaday dawaafi jireen rag iyo haweenba ayagu qaqaawan oo dadka soo xajinaya haddii aynaan haysanin dhar cusub oo markaasi ay xidhaan waxaa la dhihi jiray dharkaad kusoo dambaawdeen ha ku dawaafina kacbada iska siiba markaasay deen ayagu qaqaawan salaqsalaqsalaq dhihi jireen oo kacbada wareegi jireen rag iyo haweenba alyawma yabdu kullahu aw bacduhu famaa badaa minhu famaa uxilu waatay dhihi jirtee naagtu intay gacanta saarato xubinka taranka yay leedahay maanta ama uu wada muuqan ama qaar baa ka muuqane wixii iga muuqda ha iga fiirinina bay leedahay khuduu ziinatakum cinda kulli masjid buu ilaah yidhi subxaana wa tacaala xidha ziinadiinna iyo labiskiinna cibaadada iyo maxalladaas khayrka iyo wanaagga iyo masaajida xidha yaa xarimay qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min arisq yaa xarimay wixii ayibaadoo risqi ahiyo ziinada laisku labisto intaba waaba loo baahan yahay inaad cibaadada markaad imaanayso aad soo xidhato dad baa masaajidka markay imaanayaan dharkii uu ku jiifay oo aad iyo aad iskaga dhafoorsan oo foolxuno jajaban ayuu la imaanaya la imaanaya masaajidka sax maaha waa inuu qofka soo xidho mara quman oo isha qabanaysa oo labisa ilaahay buu hor istaagayaa masjid buu tagayaa dhar quman oo muuqda oo isha qabanaysa waa inuu la imaado hadduuna tabar u haynin oo tabarta halkaa ka dhintayna dee waxa wey laa yukalifu allahu nafsa ilaa wascaha waxba looma haysto laakiin asagoo dharkii fiicnaa intuu ka soo tegey dhar xunxun la imaaday masjidka sax maaha arrintaasi qaala xadaanaa saciid bnu waxay alumawi xadaanii abi qaal xadaana cuثmaan bnu xakiim bnu cabaad bnu xunayf alansaariyu qaala ahbaranii abu umaamata bnu sahl bnu xunayf laba saxaabi oo abu umaamo la dhahaa ka waa ibnu sahl bnu xunayf midka kalena sudey bnu cijlaan albahili can miswar bn mahraba qaal aqbaltu bixajar dhagax baan la soo qaabilay oo la soo aaday waxbaa la dhisaya shaqaa socota dee masjidkii nabigana calayhi salaam kacbada dhismadeedana waa kii ka qaab qaatay madiina markii la tegana masjidkii oo saxaabaduna ay shaqada waday nabiga uu la qabanayay sala allah aleh wasalam iyagoo leh allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira faqfir lilansaari walmuhaajira oo kamaa qaal taas waa jirtay waxaa kaloo jirtay laysa ximaalu kalximaalu khaybara hada baru rabbuna wa adharu ayaa kamid ahayd lain qacadnaa wnabiyu yacmalu fadaka minan camalu mudallalu bay lahaayeen nabigoo shaqada qabanaayo oo shaqadii galay markay arkeen ya waxay dhaheen nabi maxamed oo shaqada wada haddaan iska fiirsanno indhaha ka fiirsanno oo wahsi iyo aan meelaha taataagnaano baadi baan nahay dhiirigelin bay noqotay markuu nabiga shaqadii ka qayb qaatay sala allahu alayh waali wasalam aqbaltu bixajarin dhagax baan la soo qaabilay meeshii la dhisaayey axmiluu anoo xumbaarsan haqiilin bixajarin xajarkaasoo haqiilin culus buu ahaa dhagax culus wa calaya izaarun khafiif hoos yar iyo qayd yar baan hoosta ku qabay oo khafiifa buu leeyahay tabar yar qaala wuxuu yidhi fanxalla waxaa iska furtay izaariya hoosguntigeygii hoosguntigii waa iska furtayba wa maciya alxajaru dhagaxinoo wataa oo dirta u isaaran yahay oo inuu dhagaxii dhulka dhigo oo maradii qaata muuna yeelin lama astadic buu leeyahay ma karin an adacahu inaan dhagaxii dhigto xataa balagtu ilaa aan gaaray bihi dhagaxii aan gaarsiiyey ilaa mawdicii meeshiisa saa usoo walwaalaya dhagaxi u waday meeshiisii baan geeyey maradiina xagay kaga soo tegey halkaasuu kaga soo tegey oo inuu intuu iska dhigto dhagaxii u qaado ayuu ka wahsanayaa dhagax bal meeshiisa geedu yidhi waa qaawaya faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa yidhi irjic ilaa hawbik ku noqo maradaada fakud soo qaado khudhu walaa tamshuu ha soconina curaatan idinkoo qaawan mamnuuc weeyaan idinkoo qaawan ha soconina buu nabi sala allah aleyh waali wasalam xaraw baabu maa yastatiru bihi qofka wuxuu isku asturay liqadaa lxaaja hadduu xaajo gudanayo oo bannaan iyo duur iyo wax saas oo kale u aado wax wax uu ka asturan yahay waa inuu isku kugabado oo isku asturo wixii markaas aan arkayna cawradiisa waa inuu isku asturo hadduu masquul galaayana waa khayr haddii kaleo bannaan uu joogo meel asturan inuu raasaan rabaa oo bannaan uunas dhigin xadaana shaybaan bin faruuqa wcabdullahi bn muxamed bn asbaad dubaci qaala xadaana mahdiy whu min maymuun qaala xadaana moxamed bn cabdillahi bn abi yacquubin can xasan bn sacdin mawla xasan bn caliy can cabdillahi bn jacfarin cabdullahi bnu jacfar radia allahu canhuma saxaabiyun saqiir jacfar oo dayaar baa dhalay ibnu cami rasuulilah qaswat lmu'ta ku shahiiday qaala wuxuu yidhi ardafanii rasuulu llah nabiga calayh salaam baa ifangeliyey daata yowmin maalin khalfow gadaashiisa yacni gaadiidka uu nabigu saaraabuu gadaal ka fadhiisiiyey saasaa irdaaf la yidhahdaa waad arteen boodhaboodhaha iyo baasha tugtuga baasha la yidhaahdo dhugdhuglayda ee mxuu ahaa labada qof markay ku fadhiyaan ayaa ka dambaa waxaa la dhaha radiif ardafanii rasuulu llahi daata yawmin khalfa gadaal buu i fadhiisiyey fa ilaya xadiian xadiid iyo war iyo hadal buu igu siraystay laa uxadiu bihi aanan sheegaynin axadan qofna min annaasi ka mid a waa wiil yar wey dhallinyaroo yar wey maca dalika wuxuu leeya war buu nabigu ii sheegay sir inay tahay haddaan ogaaday qofna u sheegi mahaya buu yidhi sidaasay sirta u ilaalin jireen waxaa lamid ah anas bnu maali waa kii qisadiisa isaguna xataa hooyadii ka qariyay oo yidhi waa siru rasuulilah rasuulka sirtiisii wey wa kaana axaba ma satara bihi rasuul wuxuu nabigu isku qariyo o isku asturay lixaajatii markuu xaajo gudanayo wuxuu ugu jeclaa hadafun wax taagan hadafka waxaa la dhahaa meelaha burmurcoodka iyo taagga ihiyo waxyaalaha maaragtay shaakiskee muuqda ayuu jeclaan jiray hadaf la dhahaa ee lagu toog ee lagu kabdhoodo aw mase xaaishu naklin xaaih bmanaa xaait geetimireed xaayidkeed iyo dayrkeed ayuu nabigu jeclaan jiray meel oo dam ah oo aan waxba laga arkaynin qofka ayuu geli jiray qaala ibnu asmaa fi xadiii yani wuxuu la jeeda xaaisho naqliga buu kuu fasiraya xaa'ia naklin geetimireed oo deed ayuu nabiga calayh salaam isku qarin jiray baabun inama almaau min almaa markuu banaanka u baxaayana kaana ida dahaba almadhaba abcad aad buu u fogaan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa jirtay fii saxiixi muslim aan ku imaan doono insha allah oo mucjizaadka nabiga ka mid aheed in intuu meel bannaana tegay oo uu geed qumanoo qaryo waayey hal geed bashar ku yaalla ku kale halkaasu ku yaalla isku imaadkooday ku noqon lahaayeen meel kaynahoo la galay noqon lahaayeen markaasuu intuu mid soo qaaday buu yidhi isora geedkii buu la hadlaya isora geedkii baa socda jaabir bnu samr waa fiirinaya meel buu ka fiirinaya markaasuu deena kii kalena soo kac yiri adigana meel buu iskugu keenay isku dhow isgala buu yiri saa isku galay iltayma markaasi deena waxay noqdeen meel dam ah ayay noqdeen halkii buu nabiga calayh isalaatu wasalaam galay jaabir musad ramadaankaas markuu nabiga weesha gaaray buu kasii fogaaday u sheegay wuxuu yidhi arrintaasaan waa arkayay nabiga alay salam markaa waxaa sibaysay oo uu sheegay markaa baabu inama almaau min almaai inama almaau biyaha qabayska ah min almaai min khuruuji maai lmaniy biyaha manida soo bixidooda ayay ka ahaatay oo goormaa la qabaysan oo janaabo laga qabaysan idaa kharaja almaa markay biyo soo baxaan saas way baabku inama almaau min almaa xadiidkii ayuu baabaystay xadiid baa sidaa ku imaaday ayb inama almaauda maaudaa hore waa qabayskii biyihii qabayska min almaa'idan dambana waa biyihii eh, soo baxaayey ee minidahaa ee qabayska waajibinaya wey waxadaana yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuba qutayba bnu xujr qaala yaxya wuxuu yiri bnu yaxya akhbarana waqaala aakharuuna xadaana ismaaciil huwa bnu jacfar can sharigi yani bn abi namirin can cabdiraxmaan bn abi saciidin alqudriyi can abihi qaal kharajtu maca rasuuli illahi baan baxay sala allahu aleyh wasalam yowma alinayn maalin isniina ilaa quba ayaan aadanay waxaa caadada nabiga ahaan jirta calayh salaam dhaqan ahaan uu yaqaan lagu yaqaanay markuu quba aadayo maalinteedu bixi jiray quba gormadi jiray fii kulli sabtin maashiyan aw raakiba asagoo ama socdo lugeynaya ama muxuu ahaa raakiba wax saaran intuu masjidkiisa ka tagay gurigiisa yuu quba tegi jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam qiyaastii halkan iyo birta dheer modhakari a ah, qiyaastii taqriiban intaa weeyaan marka masaafo meeqa isu jirta shan kilomitr miya halkaanaan joogno tobanka meeqo jirtaa sagaal kilomitr marka waa musaafo dheer waaye oo xogow loo soconaya xogow baa loo soconaya ayb waan xasuustaa sanat sanata sittin wa tisciin awal sana oo iltixaaq jamaca islaamiya aniga axad azumala nin la yihahdo doctor eh, maxamed xasan iyo nin kale oo isagana saaxiibadana ahaa eh, ayaa ka lugeynay markaasa aan lug ku tagno marka taqriiban waa meel fog masaafo fog wey masaafo fog weeyaan marka sabti kastuu nabiga bixi jiray laakiin waa midda raatibka ah raatibka u ah weeye waxaase dhacday inuu isniin baxay nabigu mar haddii xaajo iyo dan quba inuu u taga ay qabsato sabti ma sugaayo sabti ma sugaayo laakiin maalmaha kale iyo xaaladda caadiga ah sabti kastuu bixi jiray jumcadii marka reer quba iyo banu camar binu cawf nimanku kusoo degay wey rasuulka calayh salaam ajdaadu eh, muxuu ahaa abiihi nimankaa banu najaar marka halkaas ugu tegi jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii markaa dhaca iyo xaalada iyo cilmiga iyo waxusheegidda iyo haddii khilaaf dhaca iyo arrimahaasuu soo kormeeri jiray rasuulka sala allah aleh wasalam masjid baa ku yaalla masjidu quba la yidhaahdo ninkii gurigiisa intuu ka weysaysta masjidu quba taga buu nabigu yidhi isagoo weyse qaba oo laba ragcadood ku tukada ajru cumra qof cumraysta ajirkii buu leeyahay buu nabiga sala allah alay waslam masaajidda wuxuu ka mid yahay sharafta badan ee yani fadliga gaarka lagu sheegay jamiicu masaajid way sharaf yihin lakiin fadli gaara lagu sheegay yowma alinain ilaa qubaa buu nabigu aaday xataa idaa kunaa markaan marayno fii bani saalim niman reer banu saalim la yidhaahdo markaan marayno dhexday ku yaaleen banu saalimka meelaha misdu qiblatayn iyo waqafa rasuulu llah calaa baabi citbaan albaabkii citbaan assulami banu saalimka ahaa odayga citbaan ahaa gurigiisii albaabkiisi buu nabigu intuu istaagay fasaraa bihi markaas u dhawaaqay oo dhibaato mala muruu'adaad wax ma yeelayso qof kaa fog ood rabta inaad hadalka maqashiisan haddaad u dhawaaqdo taa wax dhibaata ah ma laha in buuqa iyo qaylada caado laga dhigto oo dhaqaylo dheerarka iyo macno la-aan laiskaga qaqayliyaa la diidiye in markaa xikmad iyo macno loo dhawaaqo qofkaas baad u yeedhanaysaa fa saraqa bihi waa ku dhawaaqay citbaar binu maalik citbaarow buu u dhawaaqay fa kharaja markaasoo soo booday oo soo baxay isla markiiba yajuru isagoo jiidi izaarahos gudiisa kama warhaynin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam masjidkiisu xaqu ka ogaa xaafadii nabi maxamed oo ka hadlaya waa kan hadda kahor waa kii u yimid ee masjidka gurigiisa ugu tukaday nabiga sala alla alay slam faqaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yidhi acjalna arajula ninka waan soo dadejinay isagoo marada jidi buu imaado waa dareemay nabiga calayh salaam nin camaliyo ku jiray oo xaaladiisa mashquul ku jiray marka wuxuu walaawanku soo dadejinay faqaala cutbaan ba wuxuu yidhi ya rasuul allah ara'ayta arajula ka warranin yucjalu la dadejin can imra'atihi xaaskiisa laga dadejin walam yumni wax mini iyo biyo u dajiyeyna aan jirin maada caleyhi maxaa korkiisa ah yaani tii nabiga calayh salaam uu dareemay ba yuu taxqiijinaya masala fiqiya xuguna ayuu markaa meesha kala soo dhexbaxay hadday dhacdo in ninka reerkiisa intuu u galmoodo waxbaba ka imaan waayaan asagoo waxba ka imaanin uu kasoo degdego qabays lagu leeyahay qaala rasuulu lah sala allah alay wasalam inama almaau biyaha qabayska ah min almaai min khuruuji ilmaayi manida soo bixideeday ka waajibtaayo waxba laguguma lahaa marka hore sidaasay ahayd kadib waa la nasakhay waan arki doonaa musanifka abwaabtuu keeni doono laba mawduuc ayaan caawa mari doonaa insha allahu tacaala oo naasikhii iyo mansuukhii uu ku garab wado musanifka axaadiistii naasikh iyo mansuukh waxaa la hormarinayaa mansuukhii baa la hormarin sidaasa caada naasikhana wuu dambeeya liannahu naasikhu waa xugun ilxaaqu eh, eh, xukmin eh, mxuha laaxiq bixukmi saabiq wey in xukunkii laaxiq aha la haleeshay kii saabiq ahayo lagu baabay marka inama almaau min almaa buu ku jawaabay maanta qabayska waxaa lagu leeyahay haddii ay wax kaa yimaadaan ee mujarad inaad uun la imaato camalkaasi iyo mxuu ahaa galmada adlat qabees kuma waajibinaysa wey macnaha saas ahayd xadana haarun bnu saciid alayliy qal xadana ibn wahbin cabdullahi qal akhbarana camr bnu xaarif can ibni shihaabin xadaahu an aba salama bin cabdiraxman xadaahu can abi saciid alqudriy radi allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh ali wasalam anahu qaala nabigu wuxuu yidhi inama almaau min almaa biyuhu biyahay ka ahaadeen warkaad qabaysanayso markay wax kaa imaadaan xadana cubaydullahi bnu mucaad alcambariy qal xadana muctamar bnu sulayman bnu darkhan ataymiyu qal xadana abi sulayman bnu darkhan qaal xadaana abucalaa ibnu shikhiirin qaala wuxuu yihi kaana rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu ahaa yansakhu xadiiuhu xadiidkiisa wuxuu nasakhi jiray bacduhu barkiis bacdan barka kale kamaa yansakhu lqur'aanu siu qur-aankaba u nasakho bacduhu barkii bacdan barka kale maslatu naskhi xadiidku xadiis waa nasakh qurankuna quraan waa nasakhaa qur'anka waa nasaa bale qur-aanka waxaa nasakhi kara xadiid xadiidkana waxaa nasakhi kara qur'aan waa sugan tahay iyadana waa sugan tahay waxaad arkaysaa aayad qur'aana oo lagu nasakhay xadiid waladana yaatiyaaniha waladani yaatiyaani ay waladani yaatiyaaniha minkum faaduuhumaa waa ka aayadda aheyd marka aayaddaasi hadda waa qur-aan waxaa lagu nasakhay waxaa lagu nasakhay ya اqtlu اfaacila wاlmafcuula bih ah, soo ma ahayn ya ah. yani kuwa liwaadka sameeya liwaadka ragga isku galmooda hmm. faaduuhumaa bay marka hore ahayd dhiba laakiin markii dambe waxaa layihi hala dilo xadiiskii xadiikaa nasakhay macnaha saas wey manaha waa ayib waa jumhuurta way qabaan axnaaftu ayagu way diidan yihiin waxay leeyihiin naasikh iyo mansuuqu waa inay isku dhigmaan waa inay isku dhigmaan wa ziyaadatu cala nasi nasu nasku walaa yajuusu nasku khabar alaxaadi bilqur'aan ay qaaciday leeyihiinba qaaciday leeyihiinba naam ayib kamaa yansiqu lqur'aan lakin marka hadda afartan hadda meesha uu ku keenay abulcalaa ibnu shakiir ishaaro wey waxaad moodaa inay ku habbooneed tartiibka marka la fiiriyo baabka soo socda ee inama almaa u min almaai lagu nasakhaayo inuu geliyo taas ayaa yay kaga habbooneed baad moodaa wallahu aclam qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana quntan can shucba xaw xadaana maxamed bn hana wlbashaar qala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba can alxakam can dakwan can abi saciid alkhudriy ana rasuula اllahi sala allah alay waslam mara cala rajul min alansaar nin reer ansaaradu nabigu soo maray faarsala ilayhi dad buu u diray wuxuu yidhi ha ii soo baxo fakharaja waa soo baxay wara'su madaxiisa oo yaqduru biyo ay ka tifqaayaan biyuu isku shushubay si degdega faqaala wuxuu yidhi nabigu lacalanaa ma laga yaab acjalnaaka inaan kusoo dadejinay war miyaan kusoo dadejinay qaala nacam ya rasuul allah haa buu yidhi qaala idaa ujilta haddii lagu dedejiyo oo mase xataa aabad muxuu ahaa qaxdi kugu dhaco aad abaarowdo falaa qusla calayka korkaada qabays ma ahaanin wa calayka alwuduu unbaa korkaada ahaaday yani qaxato wuxuu ka wadaa wax kaa soo imaaday ma jirto sida abaar ay u dhacdo roobka ugu istaago oo kale hadday kaa imaan weydo minidii oo kale weeyaan qaxdi kugu dhaco wax kaa imaan weydo wa ibnu bashaar wuxuu yii idaa ujilta oo uquxita bu asag yiri ujilta haddii lagu dedejiyo oo mase uqxita lagu galleeyo oo lagu abaareeyo oo inta waxbaba kaa imaanin lagaa gaarsiiyo oo soo boodo qabays kuguma waajiban waysan baa kugu waajibtay waxadaana aburabiic zahrani sulayman ibnu rabiic sulayman cataki qaala xadaana xamaad xadaana hishaam bn curwa xaw xadaana abu quray maxamed bn cala walafdlah xadaana abu mucaawiya xadaana hishaam can abihi can abi ayuubi an ubay bnu kacb qaala ubay wuxuu yihi radia allahu canhu sa'altu rasuul allah nabiga alay slam waxaan su-aalay can rajuli nin yusiibu min almar'ati naagtiisii xaaskiisii u galmoonaya uma yuksil ah uu ku dhacayo wahsi iyo inuu waxba uuna ka imaanin ka dhacayo yuqsil yuqxid bay lamid tahay iyo mxuu ahaa eh, waxbaba aanan ka soo bixin faqaala wuxuu yidhi yaqsilu maa asaaba wuxuu dhaqayaa wixii soo gaaray min almar'ati ka soo gaaray islaanta ayu wixii ruduuba ah oo meelahay culamada qaar ay leeyihiin ruduubat lfarji najis ruduubat lfarji lmar'a waa najaas ay leeyihiin qaar waxay maya najaasadu sideedaba maxalkaa iyo kada iyo kaadibaa soo maray waxbay markaas marka intay gudaha ku jirto waxba dushaada maaha yaqsilu maa asaabahu min almar'ati uma yatawala waa weysasa wuu yusalli waa tukanaya oo masail fuqahada isku hayaan wey nijaas ba mise nijaas maaha qala wxadana mxamed bn muhana alcanas abu musa qala xadana mxamed bn jacfar qala xadana shucba an hishaam bn curw xadanii abi can ilmaliyi ayuu ka wariyey can ilmaliyi buu kasii wariyey almali meliga waa qof buuxa yani qof buuxa can ilmaliyi qof buuxa yuu ka wariyey can ilmaliyi qof kaloo buuxuu kasoo wariyey yacni biqowlihi wuxuu la jeedaa almaliya can ilmaliyi wuxuu ka wadaa abu ayuub baa ka warinaya oo mali ah can ubay bnu kacab buu ka warinaya midna waa taabici caalim ah oo buuxa midna waa ubay bnu kacab oo sayid lqura oo qur-aanka iyo cilmiga iyo fiqiga intaba ilaahay uu siiyey subxaana wa tacala oo mali ah waidaa uxiila axadukum ilaa maliyin falyatbac axadkiina haddii qof mali ah lagu xawilo waa inuu raaco haddee marka waa kanoo waa raacay can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi fi rajuli nin yaatii ahlow ehelkiisii u galmoonayo uma laa yunzil waxba dejinin qaala yaqsilu waa dhaqaya dakarahu buu dhaqaya wayatawada xubinka taranka intuu dhaqo oo isijaysto ayuu iska weysaysan qabays laguma lahaa laakiin waa la nasakhay oo inuu qabaysan baa ka dambaysay oo la amray waxadaanii zuhayr bnu xarb wa cabdi bnu xumayd qaala waxay yidhaahdeen de waxaa in la nasakhay oo xukunka isaga laga tegay waxaan hadda ugu degdegaynaa baabkii baab noo soo socdee soo ma dhici karto qof intuu maqlo inta hore asagoo intii dambaba maqlin inuu meeshaba ka tago soo ma dhici karto ya fawaylu lilmusaliin hadeena ula cararo ya fawaylu lmusaliin uu la tago taasoo kale وxadثnي زهير بن xرب وcبد بن حmayd qال xadثna cبدالسمد بن cبدالوارث xw xadثna cبدالوارث بن cبدالسمد والفdله xadثnي أbي عن جدي عن حuسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرnي أبو سلمة أن cطاء بن يسار أخبره أن زيد بن khالد الجuهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل cثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه صاحب الفضائل والمناaqب qaala wuxuu yihi cثmaan qultu waxaan idhi arayta waxaad ii sheegtay idaa jaamaca الرaجuل hadduu ninku uu jimaaco imra'atahu xaaskiisa oo walam yumni wax mini iyo biyoo ka imaadayna aysan jirin oo isahaanbayna ooga imaaninba ama waa ka degdegay qaala cuثmaan yatawadau waa weysaysan kamaa yatawadau lisalaa suu salaada ugu weysaysto horta salaadda weysada ka jabta waa weysaysto wayasiru dakara dakarkiisana waa dhaqi qabaysna male qabaysna ma laha qaala cumaan samictu min rasuuli nabiga ka maqan calayh salaam laakiin qabays waa leedahayoo xadiis soo socota nasakday waa la qabaysan walow waxba yuu ka imaanin xadana cabdiwarid bn cabdi samidin qal xadaanii abi an jaddi can xasan alxuseyn qaala yaxya waahbaranii abu salma ana curwa bn zubayr ahbara an aba ayub ahbarahu anahu samica dalika min rasuuli ilahi sala la alay slam uu ka maqlay baabu naskhi almaai min alma waxaa la nasakhay almaau min alma waa la nasakhay biyaha qabeyska markay biyo kaa imaadaan unbaad waajib kuu tahaydii warkaa la nasakh nasakhuna waxa weeyaan waa haabitun sharcan wa waaqicun caqla haabitun sharca wa waaqicun caqla qur-aanka iyo sunnadaba way caddaysay nasakha caqliga iyo xigmada iyo caqliguna ma diidaayo in xikmada ilaahay ay ku dureerto wixii markii hore loo sheegay dadka imtixaan iyo tajribo iyo bal inay qaadanayaan loogu sheegay ama zaman iyo makaan iyo xaalad markaa jirtay ay la qabsan kareen inuu ilaahay nasakho lianna taqayur اlasmaani walamkinata walaxwaal yataqayar bacd alaxkaam axkaamta qaar way la bedelantaa marka ilaahayna waa xakiim subxaanahu wa tacaalayo axkaamtiisa wuxuu dejiyaa meesha ku haboon marka xaaladaas sida way jirtaa xaaladan kalena waxaa weeye way jirtaa marka mara takfiif wax culslaa oo la fududeeyo si dadka alxamdulilah u dhahaan marra wax fududaabaa la cusleen si ibtila iyo imtixaan unoqoto bal inay qaadan iyo in kale marra laba musaawi ah yaa laisku nasakhayaa si xikmada ilaahay iyo amarkiisa facalu limaa yuriid inuu yahay loo ogaado arrimahaas oo dhan marka naskhigu waxa weeyaan haabitun sharcan wawaaqicun curfa wawaaqicun caqla baabu naskhi ilmaai min almaa wa wujuubu lqusli qabaysku waa waajib biltiqaa'i khitaanayni buu ku waajibayaa labada gudmo haddayba istaabtaan oo ninkii haweenayda hadday istaabtaan gudmadooda qabays waa waajibaya wain lam yunzil baa imaan doonta walow biyaba yuuna dejinine waxbaba ka imaan xadaanii zuhayr bnu xarb وabu qasaan الmisbiciy xaw xadaثna mحamed بن مثنى وn bشhاr qaluu xadaثna mعاad بن هiشhاm qala xadaثnii abi can qتاada وmطر can الxasn can abi raafic can abi hurayraةa ana نabiy الlahi salى الlaه عalيه وsلم qaal إida jalasa hadduu fadhiisto ninku bayna shucabiha aلarبc afarteeda waaxeed gabadha waaxood hadduu kala galo jalasa bayna shucabiha waaxaheeda alarbac ee afarta ah waa lugihii iyo gacmihii wey waqiila kayra dalika uma jahadaha oo deena uu dhibo jahada haddii la dhaho manaa mashaqa wey yani jahadaha jaamacahabaa loo wadaaye yani uu arrintaa halkaa u gaaro faqad wajaba calayhi lquslu qabays baa waajibaaya halkaaba hadduu gaaro ayib marka juluuskaa keliya ma aha iyo inuu meeshaa fadhiistaye iltaqa alkhitaana bilkhitaam wey ida iltaqa alkhitaanayn baa ku imaan doonta wa fii xadiidi matar wain lam yunzil yuuna dejinin wax ka imaadayba ma jiro kol hadday isgaadhaan oo khitaankii khitaankii qabays baa waajibaya qaala zuhayr min baniihim bayna ashcubiha aarba ashcub buu yidhi ashcubiha laamaheeda iyo waaxeheeda alarba afarta hadduu kala dhex galo qaala maxamed bnu camr bnu cabaad bnu jabala qaala xadaana maxamed bnu adiy xaw xadaana maxamed bnu muana qaala xadaana wahab bnu jariirin kilahuma can shucba can qataada bihada isnaadi mil hayr ana fi xadiidi shucbata uma ijtahada uu ku dadaalo hawshaa iyo camalyadii shaqadii walam yaqul wain lam yunzil yunadajina mana dhihin xadaana muxamed bn muhana qala xadaana moxamed bn cabdillahi alansariyu qala xadaana hishaam bn xasaan xadaana xumayd bn hilaal an abi burdata ibn abi musa can abi musa alashcari xaa waxadaana moxamed bn muhana qala xadaana cabdulacla wahada xadiiu xadaana hishaam can xumayd bn hilaal qaala walaa yaclamu ma ogi buu leeyahay ilaa can abi burda buu ka wariyey can abi muuse asaguna kasii wariyey qaala wuxuu abu muusa ikhtalafa fi dalika rahd waxaa isku khilaafay masaladan qabayskaa markay mini imaato iyo biyaha soo baxaan unbaa waajibaysaa iyo maya eh haddayna kulmaan labadii xubno labadii xubin iyo taran labadii xubnaha taranka hadday isgaadhaan qabays baa waajibi waxaa isku khilaafay rahdu min almuhaajiriina walansaar koox reer muhaajiriina iyo koox ansaara saxaabada nabiga alay sl labada kooxood bay ahayd faqaala alansaariyuuna ansaartii waxay dhaheen laa yajibu lquslu qabays ma waajibaayo ilaa min dafqin ow min almaai ayay dhaheen min dafqin ee min maain daafiq biyaha soo booda oo shahwadii ah oo min almaai bay dhawaasho kuraawiye biyo soo baxa unbay qofku qabayski unbaa ku waajibin haddii una wax ka soo bixin qabayskuba waajibayo wa qaala almuhaajiruuna waxay dhaheen bal idaa khaalada hadduu dheeho ninka hadduu xaaskiisii reerkii u dheeho oo isgaadhaan faqad wajaba lquslu qabays waa waajibay walam lam yunzil masaladaasaa laisku qabtay haddii laisku qabtay oo masale sharciga ay tahay muran iyo dood iyo isradin iyo dagaal iyo isku cuqdad meesha ma taalo xaqun baa la raadinayay xaq markaad raadinayso xaqa asaga ama afkaada ha ku caddaado oo ilaahay ha kugu muujiyo adiga ama qof kaleba ha muujiye xaqa haddii la raadinayo muran iyo khilaaf iyo cadaawad maba imaadaba dad masalo isla dhacaaya haddaad arato oo khilaafsan waxaa weeye nin walba asagaa raba inuu libinta qaato oo uu ismuujiyo oo adkaado oo loo sacbiyo wuxuu dhihi jiray imaamu shaafici raximah allahu tacaala markii uu la hadlaayo qofka khasmigii ku ahee la doodaayo ama uu ka hadlaayo adab waxaa jirta waxa la yidhaahdo adab اlbaxthi wاlmunaadara qaabka loo loo murmo warka horeba haddaad adiga liminta isa siiso ood oo waxay dhahaan alictiqaadu qabla اdaliil hadduu dhaco lama ogolo waxaa la rabaa adaliilu addaliilu qabla اlictiqaad baa la rabaa addaliilu qabla اlictiqaad horta daliilkii raadi kadib daliilkaa ictiqaadi laakiin marka horeba alictiqaadu qabla daliil hadday timaado waxaan adiga meel buu kaaga go-an yahayba oo iskaga dhegan tahay meel marka hore bay ku dhegan tahay musbaqan ba hadday tahay ood leedahay canzun waindaarat canzun waindaarat ninkii yani shimir buu arkay meeltaaa waxaas waa ri oo ri ma aha waxaas waa xunsho ama waxau ahaa waa waa had markaasu wuxuu socdaba markaasay usoo dhawaadaanba way buubtay iyadoo buubtayba wuxuu sii leeyahay canzun waindaarat waa ri hadday rabta buubtee marka horeba halka haddii kaa taagan tahay dhibaatadeeday leedahay wuxuu dhihi jiray shaafici raximah qawlii sawaabun yaxtamilu اlkhaطأ qawlii sawaabun ilan adiga marka hore waxaadan qabta haddaadan qabin dooda mada keenteenba laakiin waa inaad geliso meesha ixtimaal inaad adiga khaldantaha oo sawaabka lagaa leeyahay qawlii khaطأun yaxtamil waa inaad ku taagan tahay asidqa yaxtamilu ish alkhaطأ wa qawlu gayrii khaطأun yaxtamilu yaxtamilu asidqa walxaqa nacam marka marka hore waa inasaa tirado marka muhaajiriin iyo ansaar hadday isqabteen labadeenna midun baa khaldanaan karee way isla garteen inuu midun khaldanaan karo aan isla doorano marka fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun cilmi marka aan doonano qaala qaala abu muusa abu muusa alashcari oo la jooga wuxuu yidhi faana ana ashfiikum anaa inaga soo daaweyn min dalika masaladana haysataan dad yaqaanaan ila aadaya faqumtu waan kacay buu yidhi abu muusa fastaadantu calaa caaisha caaisha radia allahu canha umlmuminiin gurigeed intaan tegey yaan idan weydiistay fa udina lii waa lii ogolaaday waa lii idmay faqultu lahaa waxaan ku yidhi yaa ummaah hooyoy ow yaa umma almu'miniin muminiinto idil hooyadooday la qiyaamu saaca hooyo noo tahay inii uriidu waxaan doonayaa an as'alaki inaan ku weydiiyo can shayin shay baan ku su'aalayaa wa inii aniguna astaxyiiki waan kaa xishoonayaa oo wax inta badan dadku ayna ku hadlama raggu ayna afka soo marin ama marka ay marka jinsiga kale la joogaan lagu hadlin masalo sharci iyo kaa galay inaad xoogo afeefa hormarsato oo aad eh, muujiso qof xishoodka ka tegay oo iska waqaax ah oo afkiisa waxba ka xishood inaadan ahayne adoo is aruurinaya oo xishood muujinaya cudurdaarna iska hordhigay inaad masaladiisaa ku gaadhaa la rabaa wa inii astaxyiiki waan kaa xishoonayaa faqaalat waxay tihi laa tastaxiyi xishoonin an tasalanii inaad weydiiso camaa kunta waxaad saa'ilan weydiin laheed canhu maaguba ummaka hooyada allatii hooyadii waladadka ku dhashay hooyadaadi ku dhashay wixii aad weydiin laheed haygala xishoonin fa inamaa ana aniguba ummuka hooyadaa baan ahay hooyadaa baan ahay fi ixtiraam xagga ixtiraamka iyo tawqiirka iyo muxuu ahaa qadarinta hooyada oo kalaan ahay ee xagga miiraadka iyo dhaxalka iyo khalwada iyo arrimahaas maaha waxaa furuuq baa jirta hooyada ummahaatulmuminiin iyo hooyooyinka nasabka ay ku kala duwan yihiin marka xagga ixtiraamka iyo cadab inaan loo la guursan karin iyo muxuuaha arrimahaas fa inamaa ana ummuka hooyadaa baan ahay qultu waxaanimi famaa yuujibu lqusl waaka marka afeef buu soo gudbiyey in allah laa yastaxyi min alxaqi oo umu sulaym ay dhaheed oo kale wey umu sulaym ayib waxay xasuusi hadda usoo dhacday xasan alakhi xasan oo eh, masaladii eh, aan soo maray eh, umu salama iyo umu sulaym qisadii aan soo maray meel uu sheekh uu xadiidku aan kusoo maray isagoo leh wataxtalimu lmara wataxtalimu lmar'a umu sulaym ayaa tiri waxaa sidaa xooga badan ay tahay inay ahayd waxaa weydiinaysay wataxtarimu lmara ahayd umu salem bay radinaysay umu salama inay ahayd sidaasaa jirtay marka halkaas ku baraaruga sidaasaa la xaqiijiyey bacda duru kale iyo iyo markii la arooriyey mxuha xifdiga iyo culamada halkaasay xaqiijiyeen masaladaas waa iska iloobay maalin habeenkii waa ii sheegay alakh xasan laakiin waan waa iska ila inaan baraarujiyo fainamaa ana ummuka hooyadaa baan ahay aga xishoonin qulta famaa yuujibu lqusla qabays maxaa waajibiyaan ku weydiinaya qaalad waxay tihi cala alkhabiiri saqata cala alkhabiir qof khabiir ah oo aqoon iyo macrifo u leh masaladan yaa saqata ku dul dhacday oo su-aashaadii ku dhacday waxaa qof yaqaana ayaad weydiisay bay tiri taasna ma aha fahan iyo fakri iyo fahankama ahee waa iminaan iyo xasilooni inuu helo abu muusa alashcari oo masaladan ayadaa inuu baadidiisi helay oo qof yaqaano uu maanta ilaahay waafajiyey waxaa way saasay ka wadaa ee fahamka ma aha qofka markaa mainaad masaladan garanaysa hadaad u sheegto si uu u xasilo waxba dhibaato ah ma laha qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi bay ti caaisha weris idaa jalasa markuu fadhiisto ninku bayna shucabiha alarbac afarteeda waaxood hadduu kala dhex fadhiisto wamasa alkhitaanu lkhitaana gudniinkana uu gudniinka kala taabto faqad wajaba lquslu qabays waa waajibay qabayskii waa waajibay wain lam yunzil baa la socotay riwaayo kale walow waxbaba yuunan biyaba ka imaanin kolbaa hadday halka istaabtaan marka basu khitaani khitaankan waxaa weeyaan waxaa loola jeedaa cibaarada ay fuqahaadu ay isticmaalaan ilaaju lxashafati fi lfarji waxa loo jeedaa wey ilaaju lxashafati fi lfarji liannahu khitaanka khitaanka ninka iyo gudninka ninka iyo meesha laga gudo waxaa weeyaan waa waraa alxashafa xashafada inta aan xashafaduba gadaasheeday ku taallaa oo barta gudmada ninka marka laga hadlayo ashafada ka horaysa xashafada ka horaysa xashafada waad garanaysaa ma malinaya waa la fahmaya inta muuqata ee xubinka taranka ragga muuqata ee muuqata intaa waay waad garateen marka taas marka er, khitaankaas markaa taabashadiisa gabadhuna khitaankeedu waxaaba laysa fi lfarji bay leeyihiin oo fawqa alfarji weeyaan marka waxaana qaarkood ay ijmac soo guurinayaan low anahu wadaca xashafatahu calaa khitaani lmar'a meesha maxallo khitaanka ee badarka iyo xubinkaasi uu ku yaalla hadduu taabsiiyo laa yajibu caleyhi lquslu qabaysiinu ku waajibayno ijmac weyaan bay leeyihin marka meesha waxaa weeyaan min baab muxuu ahaa isticaar ahaan iyo kinaay ahaan waaye waxaa loola jeeda waxaa weeyaan ilaaj lxasharati alfarj haddii farjigii dakarkii xubinkii taranka intiisa hore in kale iskaba dhaa ay gaadho gudihii marka qabayski waa waajibay intaasaa loo jeeda wabas alkhitaanu lkhitaan faqad wajaba lqusl qabayski waa waajibay xadathana haaruun bn macruuf wa haaruun bnu saciid ilayli haruun bn cabdillahina waan soo maray qaala xadaana ibn wahbin akhbarana ciyaad bn cabdillaahi can abi zubayr moxamed bn muslim can jaabir bn cabdillaahi can ummi kalhuum can caaisha zawji nabiy sala allah alay waslam qaala waxay tihi ina rajula nin baa sa'ala rasuulallah nabiga wuxuu weydiye calayh salaam can irajuli nin yujaamicu ahlahu ehelkiisa jimaaci uma yuqsim la kasli iyo nood baa ku dhacay oo waxbaba kaba imaanin wey hal calayhima alguslu qabays buu ku waajibayaa oo caaishatu jaalisa caaishana markaa nabiga ag fadhidaa su-aasha la weydiinaya nabiga faqaala rasuulu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi innii la afcalu dalika anigu waan sameeyaa ana wahadihi iyo midan uma naqtasil waan qabaysanaa marka min baab idaaxi lxukmi sharci xukunka sharciga oo la caddeeyo oo si maaragtay weliba qanaaco qofka masaa'ilka uu si cad loogu caddeeyo mararka qaar waxay keeni kartaa in bacd almasaa'il oo dadku ay afka ka yeel ilaaliyaan ama xaalad ah in la marxuugun sharciga hadda loo jeedaa oo nabigana uu ku caddaynaya ku tawdiixinaya xaaladaasoo kale laa baasa laakiin masalada ku saabsan in bannaanka la geeyo oo wax xigun oo sharciga iyo wax idad oo sharci ahoo laga leeyahay aysan jirin oo un keliya ay tahay un min baabi faakiha tafakuh tafakuh iyo maadsi iyo fadhiga iyo sheekada oo lagu qurxiyo in ninka reerkiisa iyo gurigiisa wixii uu kala kulmay uu ku sheekeeyo ama naagtu sidoo kale nabigu wuxuu ku tilmaamay sharu nnaas dadka kuwa ugu shar badan waxaa weeyaan rajulun yufdi lmara ow lmarata tufdi rajul uma yuxadidu maa baynahuma waxay dhexdooda ka sheekeynay taas waa la diiday wax uguna ku jira ma jirto baabulwuduu mima masati naar in laga weysaysto mima masati naaru dabka wuxuu taabtay wax dab lagu kariyey ama dab la saaray hadday rabaan haba noqdo biyo kulol ama caano ama cunto wixii dab lagu taabsiiyeyba haddii aad afka gelisay inaad ka weysaysan xukunkaas ayaa jiray markii hore kadibna waa la nasakhayoo inaan arrintaa laga weysaysanin baa ka dambaysa oo imaan doonta xadana cabdilmalik bn shucayb bn leytin qal xadana abi can jadi xadana cuqayl bn khalidin qaala ibnu shihaab akhbarani cabdilmalik bn abi bakr bn cabdiraxman bn xarid bn hishaam ana kharija bn zayd alansari akhbaruu ana abahu zayd bnu haabitin radi allahu canhu zayd ibnu haabit zayd ibn haabiti alansaariy annajaari radia allahu canhu katib alwaxyi qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlo yaquulu leh alwudu'u weyso mima masat innaar naar waxay taabat dab wax lagu kariyey laga weysaysto waajibun khabarkii baa maqan waajib weeyaan qaala ibnu shihaaba wuxuu yidhi akhbaranii cumar bin cabdilcaziiz ana cabdallahi bin ibraahim bnu qaaridin akhbarahu anahu wajada abaa hurayrata buu helay oo yatawada weysaysan cala lmasjidi ku weysanay ku dhex weysanaya faqaala wuxuu yidhi inamaa atawada bacda riwaayat sakfi masjid ba soo oran atawada waan weysaysan min ahwaari aqidin caano la angejiye qica ahwaarku waa waa qica yani gaballo aqidin min aqidin oo ah caano la angejiyey oo akaltuha aan cunay yaan ka weysaysanaya caanaha la angejiyey dab bayna saari jireen marka dambe ay ku adkayn jireen marka dab buu soo maray sidaas darteed buu leey waan ka weysaysanaya liannii samictu rasuula allah nabiga alayh salam baan maqlo yaquulu leh tawadu ka weysaysa mima masati naaru dabka wuxuu taabtay oo dab lagu kariyey qaala ibnu shihaab akhbaranii saciid bnu khaalid bn camr bn cuثmaan wa ana uxadiثu hada alxadiiثa anahu sa'ala curwa ibnu zubayr saciid bnu khaalid bn camr bn cuثmaan yaa ii warramay buu leeyahay wa ana uxadiثuhu hada alxadiiثa ibnu shihaabba wuxuu leeyahay saciidka anoo u warramaayo ayuu wuxuu ii sheegay inuu curwo isagana weydiiyey intaa wey qaala ibn shahab wuxuu yihi akhbaranii saciid binu khaalid binu camr binu cuثmaan wuxuu ii waramay walxaal ana uxadiثuhu hada alxadiid xadiidkan tawadow min masatinar anoo u sheegaayo yuu wuxuu igu yiri oo ii waramay annahu asaga oo ninkan ila saciid ah inuu sa'alo weydiiyey curwata bnu zubayr can ilwuduu weyse mima masat naaru dabka wixii ay taabto dab lagu kariya laga weysaysto faqaala curwana uu u yidhi samictu caaishataan maqloo zawja nabi sal slam ay taqulaya hore qaala rasuulu lahi sal slam tawadau min masati naar sanadkaasu ii faaideeyey ka weysaysta wii dab lagu kariyo baabu nasku alwuduu min masati naar wixii dab lagu kariyey in laga weysaysto waa la nasakhay oo xukunkii ilaahay iyo xikmadii ilaahay iyo takfiif iyo raxmadii alle wixii dab lagu kariya laga weysaystay culayskeeda waa naga kor yeelay oo laga weysaysan maaya ka dambaysay xadaana cabdulahi bn maslama bn qacn qala xadana malik can zayd bn aslam can caطa bn yasaar can ibni cabaasin ana rasuula lahi sal slam akala wuxuu cunay katifa shaatin neef ari ah garabkiis ayuu nabiga wax ka gogoostay ka cunay uma salaa waa tukaday walam yatawala mana weysaysanin katifkaana waa la kariyay dab lagu kariyey waxadana zuhayr bn xarbi qala xadana yax bnu saciid an hisham bn curwata akbaranii wahb bnu kaysaan can moxamed bn cmr bn caطa can ibni cabaasin xa waxadaanii zuhriy can caliy bn cabdillahi bn cabaas can ibni cabaasin xa waxadaanii moxamed bn caliyin can abiy can ibni cabaasin ana nabiya sala اllahu alيh wasalam akala wuxuu cunay carqa laf laf hilib ku yaalo ayuu hilib ka googoostay aw laxman hilib uma carqi waa lafta hilib kale oo hilibka ku yaalo aw alaxman ama hilib shakuraawi uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysanin walam yamasa maan biyana mama taabanin rasuulka sala allah alay slam yani xataa iska dhaaf weyse faraxalashay waxaas midnaba ma yeelanin leanna weysadii kama burin وxadثna محamed بن صباح qال xadثna ibrahim بن sacdi qال xadثna الزهriي عن jacفر بن cمر بن umayaة الdmrي can abih anahu ra'aa rasuul allah nabiga alayh salaam buu arkay oo yaxtazu goosanaya ixtizaazku waxaa weeyaan qaطculaxmi bixadiida in hilibka lagu gooyo bir ayaa ixtizaaz la yihahdaa labadaba nabiga way ka sugnaatay inuu goostay ilkaa ku goostayna waa dhacday nabiga alayh salaam inuu mindi ku goostay iyo toorida way dhacday yaxtazu min katafin garab buu ka googoosanaya yakulu minha markaasuu cunaayey oo hadduu cadka kugu weeyaa hilibka ah waxaad u baahan tahay waxaad ku goosato hadduu adag yahayna waxaad ku goosato waad u baahan tahay marka labada waa bannaan tahay nahyi soo arooray bacda macnahan ayadoo nahyigaasna ama daciif weeyaan ama fii xaalad kale oo cajamkii iyo gaalo la shabahaya arrimo noocaasa laakiin labadabana waa ka suganta nabiga alay salam laa ba'sa uma sallaa walam yatawada nabiga ma uu tukaday mana weysaysanin marka wixii dab lagu kariya laga weysaysadii ilahay waa naga koryeelay waa naga fududeeyey laga weysaysan maayo xadaani axmed bn ciisa qaal xadana bn wahmin qaal abarana camr bn xaari an ibn shihaab an jacfar bn camr bn umayat damri can abihi qaal ra'aytu rasuul allah nabiga alayh salam baan arko yaxtazu min katafi shaatin neef aree hilibkiisa iyo garabkiisa ka googoosanaayo faakala minha waxbuu ka cunay markuu mundida kusoo goostaba faduciya ila salaa salaadii baa loogu yeero waqtigii baa la galay baa liaqimkii faqaama waa istaagay wadaraxa sikiin sikiintii iyo tooridii wax ku googoosanaya waa iska tuuray wasallaa walam yatawada waa tukaday mana weysaysanin qaala bnu shihaab xadaanii cali bn cabdillahi bn cabaasin can abihi can rasuulilah bidalik qaala camr wuxuu yidhi camr bnu xaari kaa wey sanadkaa saabiqa camr bnu xaari almasri qaala camr wuxuu yidhi xadaanii bukay bnu ashaj can kuray mawla bni cabaasin can maymuna zawji nabiyi sala allahu aleyh wasalam ana nabiya sala allahu aleyh wasalam akala wuu cunay cindahaa maymuna agteeda katifan garab hilib hilib ku yaalla wuu ka goostay uma sallaa waa tukaday walam yatawala ma weysaysanin qaala camr wuxuu yidhi bisanadi saabiq waxadaanii jacfar bn rabiic can yacquub bn ashaj can kuray mawla bni cabaas can maymuna zawji nabiy bidalika qaala camr wuxuu yihi bisanadi saabiq xadaanii saciid bn abi hilaali an abdlahi bn ubaydlahi bn an cabdillahi bn ubaydin ubaydilah cabdullaahi bn cubaydillaahi bn abi raaficin an abi qaطafaan wasmhu sacd can abi raaficin mawla rasuulilah qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan makhaati kaaban qiraa lakuntu inaan ahaa ashwii kii u sola lirasuulilah nabiga waxaan u soli jiray sala اlah alay wasalam oo hilibka waxaa wey laba noocyo badan baa loo kariyaaye marra waa la solaa marra biyo marka ashwi waxaan solaayey lirasuulillahi waxaan u solaayey calayh salaam badna shaati neef are calooshiis badni hadda waxaa laga wadaa maa yaxtawi lbadn caloosha wixii uu koobaayey oo sidii muxuu ahaa wadnihii iyo beerkii iyo muxuu ahaa kelyihii iyo waxaasoo dhama badnu shaat neefka ariga calooshiisa ku jiraan uma sallaa kaasuu nabiga calayh salaam tukaday walam yatawada intuu cunay dan baana lagu kariyey xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana layt bnu sacdin an cawqayl bnu abi khalid bnu caqiil can الzuhriyi mxamed bn musa can cubaydilah bn cabdilah ibn cutba bn mascuud axad fuqahaa sabca fi casri taabiciin buu kamid yahay can ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala اlah alay waslam shariba labana caanu cabay uma dacaa bimaan biyo u yeedha fatamamada waa luqluqday wa qaala wuxuu yidhi ina lahu caanaha waxay leeyihiin dasaman dufan caanuhu dafan bay leeyihiin marka caanahii maxaa loo keenay meesha wax la keliya aan ka hadlaynay caanuhuba waa la kariyaa ayaduna waxaa kaloo loo keenayaa haddii laga weysaysan mahayo la yidhi wixii dab lagu kariyey hadduu wixii wax dufan leh ama dasam leh ama dhadhan leh uu yahay dhadhanka carabkaadoo ku dhegan salaada ha ku gelina ka luqluqo xaggaasna ayadana waa aadaab kale waysaba yeena lahaanini وxadثnي أحمد بن عيسى qال xadثna iبن وهب وأخبرني cمر xadثnي زهير بن حرب xadثna يحيى بن سعيد عن الأوزاعي أوزاعي cبدالرحمن بن cمر الأوزاعي إمام الشام أحد الفقهاء فقهadii buu kamid yahay laakiin fiqigiisii iyo madhabkiisii madhab uu lahaa indatar waa baabaacay wax u khidmeeyo oo dalabatulcilmi oo ardaagu waayey sida ay a'immada iyo arbacadaheed loogu khidmeeyey leannu ma aha afartan a'immada ahee naqaana abu xaniife maalik shaafici axmed inay ka cilmi badnaayeen dadka kale ma aheen ee ilaahay baa qabuul siiyeyoo tawfiiqdii iyo waafajiyeyoo cilmigoodii baa loo khidmeeyey oo laga shaqeeyey oo xataa qaarkood ardadoodii iyo dadkii asaga iyaga u nisbe sheeganayay iyo madhabkooda qaatay ayaa gallad ku yeeshay bayhaqi baa kamida shaafici raximah llah ba waxaa laleeyahay ina lilbayhaqiyi mina cala shaaficiy walaysa shaaficiyu lahu minata cala eh, bayhaqiy bay dhahan oo wax allaala wixii fiqi iyo aaraa iyo ijtihaadaadaha u dejiyo o dhan iyuu ta'siir u sameeyey oo xadiidtii ayuu usoo saaray odagtii sunan alkubraa iyo muxuuha kutubta xadiidka uu leeyahay masaaishii fiqigaha ee shaafici raximah llahu tacaala dhammaan uu markaa xadiis u saaray marka shaahid awsaaci wey xaw xadaanii xarmar bnu yaxya akhbarana ibn wahbin qal xadaanii yunus kulhm can ibni shihaabin biisnaadi cuqayl can isuri mila waxadaanii caliy bn xujrin qal xadaana ismaaciil bnu jacfar xadaana moxamed bn camr bn xalxala can moxamed bn camr bn caطa can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama jamaca calayhi hiyaaba dharkiisii buu nabigu qaatay calayh salaam waa labistay uma kharaja ila salaati salaaddii buu aaday oo u baxay fautiya waxaa loo keenay bihadiyatin khubzin walaxmin xoogow hadiye ah oo kibis iyo hilib oo la wado isagoo masaajidka isku diyaarbaxaya ayaa loo keenay faakala alaaa luqam saddex afgelis buu afka ka gelgeliyey nabiga alayh salam uma sallaa binnaas dadkii buu tujiyey waa mamasa maa biyana ma taabanin وxadثna abu kurayb mحamed بن clا qal xadثna abu usama can اlwlid بn kaثيir xadثna mحamed بn cmr بn caطاء qaala kuntu maca ibni cabaas cabdulahi bn cabaas baa maciisa ah wasaqa alxadii xadiid ibni xalxala wa fiihi ana ibna cabaasin shahida dalika qisadaasuu goobjoog u ahaa min anabiyi nabiga calayh salaam uu sameeyey wa qaala salla waa tukaday walam yaqul ma dhihin binnaasi muuna sheegin waa tukaday nabiga buu yidhi dabcan salla binnaas baab lwuduu min luxuumi libil hiribka geela oo laga weysaysto liannahu wuxuu musanifka si gaara ugu sheegay luxuumu libil ee cuntadii kale oga soo jaray waa mas'alo ay fuqahada isku hayaan jamhuuru lfuqahaa xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada waxay qabaan hilibka geela in laga weysaysan inaan hee inaan laga weysaysanaynin hilibka geela abu xaniifa iyo maalig iyo shaafici hilib geel haddaad cunto inaadan ka weysaysanaynin bay qabaan waa jamhuurta sidaasay qabaan aimada saxaabo badanna waa laga wariya qaarkood xataa waxay dhaheen alkhulafaa alarbaca sida imaam nawowi uu soo guurinayo ayaaba ka mid ahaa saxaabo fara badan qowlka labaad waa axmed ibnu xambal dabcan waxaa la socdaa a'immat alxadiid fara badan oo uu ka mid yahay ibnulmundir ibnu khusayma bayhaqi ood garanaysaan inay shaaficiye ahaayeen ayaa ka mida oo waxay qabaan in laga weysaysanayo in laga weysaysanayo yay qabaan hilibka geela sababtuna waxaa weeyaan khilaafkaasi ay isku khilaafeen iyo sababulkhilaafka waxaa weeyaan masaladan ayada ah umuumkii waxay soo gelaysaa min amasati annaar oo iyadaaba mansuukh ah wuduu min laxum libil kaana yaa la nasakhay mise ma ahee waxaa weeyaan min baabi kha'asi walcaam weeyaan oo mima masati naar cumuumkeedii waxaa laga soo khasisay hilibka geela ayaa laga soo khasisay oo adilo gaara wata adilo gaara wata masaladaas saasay marka culamada isku hayaan qowlka xooga badan ee xadiidka ku xooga badan imaamu nawowi raximah llahu tacaala oo kitaabkan muslimkaa sharxay garanaysaan inuu ahaa imaam aimatu shaaficiya kamida kutubta shaaficiyada uu leeyahay waad ogtihiin faraha badan ee qiimaha badan cumdaha u ah madhabka shaaficiyada waxaa ka mid a ah kitaabkiisa minhaajka ah waxaa ka mid a ah rawatu daalibiin waxaa ka mid a ah kitaabkii muhadabkaah sharxi uu sharxay shiraazi kitaabkiisa muhadabkaah asagaa sharxay oo almajmuuc ayuu ku sharxay wakayru dalika min alkutub ninkaas isaga ee imaam nawowi ahbaa kitaabkana sharxaya kitaabkan saxiixa muslimkaa oo isagana minhaaj buu ku magacaabay saxiixa muslimka sharxiisa minhaaj baa la dhahaa imaam nawwi uu sharay marka masaladaasada tanuu rajaxaya xadaana abu kamil fudayl bn xusein aljaxdari qala xadaana abu cawaana wadaacun cuثmaan bn cabd illahi bn mawhib can jacfar bn abi hawri can jaabir bn samurata ana rajula sa'ala rasuul allah nin baa nabiga wuxuu weydiiyey calayh salaam atawadau min luxuumi alhanam ariga hilibkiisa ma ka weysaysanaya qaala wuxuu yidhi in shita haddaa rabto fatawada ka weysayso wain shita haddaa rabtana falaa tawada'a ka weysaysanin waxay mashiiyadaada iyo ikhtiyaarkaada lagu dhiiba adiga khiyaarkaada loo daayo waajib kuguma aha macnaha waa saas khiyaarka adigaa iskale adigaa saa rabta yeelaya amiiru linafsika baa tahay adaa naftaada amiir u ah haddaa rabta ka weysaysa haddaa rabta ka weysaysan oo hadaad ka weysaysatana tajdiidulwuduu baad la timid oo ajir iyo tabaab baad heli haddaadan ka weysaysaninna dee casiimadaada baad ku dhegan tahay oo weyse qab baad ku jirtaa haddaa weyse qabana weyse kale laguguma lahaa qaala wuxuu yidhi atawadau min luxumi libil hilibka geela ma ka weysaysan qaala nacam buu yidhi tan khiyaar lama gelinayo mashiyada qofka fatawada ka weysays amar buu haddana nabiga ku xoojiyey min luxuumil ibil ka weysayso qaala usallii fii maraabili lgaram ariga xeradiisa ma ku tukan qaala nacam ku tuko qaala usallii fii maraabiki lgaa'ibil geela meesha uu fadhiista ma ku tukanayna qaala laa maya sidaasaa wax loo kala qaaday oo hadday noqoto arigii hilibkiisa iyo xoolaha kale looda iyo laga weysaysan maayo laakiin geela ka weysaysta ayaa soo arortay laba xadiid xadiidu jaabir bni cabdillaah waxaa ujeeda xadiidu jaabir Eh, ibnu samura iyo xadiid albara albara bnu caazib isagana xadiidkiisa uu haabit oo saxiixa weeyaan xadii haabita ah, su-ila nabi can lwuduءi min luxumi ibil faamara bihi waa amray marka axmed bnu xambal iyo isxaaq bnu rahawey iyo intaba waxay qabaan oy leeyihiin saxa can nabi fi hada xadiiaani xadii jaabir o xadii bara waa madhabka aqwa daliilan madhabkaasa xagga daliilka ku xoog badan in hilibka geela laga weysaysanayo kaasaa daliilka iyo naska ku xoog badan jamhuurtuba ha khilaafaana buu leya imam nawwi raximah llah jamhuurta waxay ku jawaabeen xadiidkan oo ay kaga jawaabayaan kaana aakhiru amrayni min rasuulilah tarku lwuduui masati naar kanay ku dhegan waxaa dambaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisa wixii dan lagu kariyey inaan laga weysaysanin kanaa dambeeyey sidaasay jamhuurta qabteen u fiirsa imaam nawowi marka wuxuu leey walakin caamun waxadiiu lwuduu'i min luxuumi libli khaasun waalkhaasu muqadamun cala alcaami qaacida usuuliya ayuu la galay marka qofka inuu muqalid iska ahaado wuxuu naska u cad yahay oo daliil isagoo haysta inuu anaga shaaficiye haddaan ku dheganaado sax ma aha hadduuna nasku soo gaarin oo daliilku soo gaarin kun cala taqliid kaga dheganow sheekhaada iyo qofkii markaasi ku fadwooda laakiin daliil baad haysataa soo ma aha naska iyo daliilkaasaa mucawal caleyha oo la qaadi oo la raacaya marka imaam nawowi ood garanaysaan imaamaimat shaafici inuu yahay soo ishaaray ayaa wuxuu leeyahay jamhuurta xadiidkay qabsadeen oo ah cumuumka tarku lwudu min masati naar wixii dab lagu kariyey inaan laga weysaysanin geelan hilibkiisa kaasuu soo geli ilan dab baa lagu kariyaaye inaan laga weysaysanin in ku dhegay maaha wuxuu yidhi wahada xadiiun caam xadii caama wey xadiiu lwuduu min luxumi libil xadiiu jaabir bn samura walbaraa khaasun khaas weeye dayib haddii caam iyo khaas ay iskhilaafaan maxaa samayn khilaafka kama dhexeeyaba qaacidadan aayarta ku dabaq walkhaasu muqadamun cala alcaam khaaskaa laga hormarin caamka caamkana cumuumkiisa afraadii kale ayuu haysani wixii geel aan ka ahayn geel gaar baa loo soo saaray ayib gaar baa loo soo saaray qala xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana mucaawiya bn camr xadaana zaa'ida can simaaq xa xadaana qasim bn zakariya qala xadaana cubaydullahi bn muusa can shayban can cuثmaan bn cabdillahi bn mawhib waashcat bn abi shacfa kulhm can jacfar bn abi thawrin can jaabir bn samura can nabi sal slam mita xadii abi kamil can abi cawaana baabu daliili calaa ana man tayaqana dahaara qofkii dahaaro yaqiinsada oo inuu dahaaro qabay buu hubay oo yaqiinsaday oo wayse qabay uma kadib shaka shakiya gadaal shaki kaga soo dhaca fi lxadai inay ka burtay buu shakiyey falahu waxaa u bannaan an yusaliya inuu tukado biahaaratihi tilk dahaaradiisa asalka uu qabay yaqiintaheed inuu ku tukado shakigiina u iska tuuro taasaa u bannaan waxadaanii camru naaqid wasuhayr bnu xarbi xa waxadaana abubakr bn abi shayba jamiican can ibni cuyaynata sufyaan qaala camr xadaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhriy can saciid wcabaad bnu tamiim can cami adeerkii oo lagu sheegi doono shukiya ilaa nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay alrajulu nin yukhayalu ilayhi la malagelin oo la shakigelin annahu yajidu shay inuu waxelay fi salaati salaada gudaheeda salaada gudaheeda inuu waxelayo dareemayo oo waxbaa kaa imaadayo neefba kaa soo baxday uma markuu salaada galo unbuu isdhihi qaala nabiga alay slam ninkaasaa loo sheegay qaala nabigu wuxuu yidhi laa yansarif yuuna gadoomin oo ka bixin salaada xataa yasmaca sawtan ilaa uu sawt ka maqlo oo u urto yani yaqiin baa loo ilaa xaqiiqo uu u hubsado inay wax ka soo baxeen shaki iyo waswasada ah iska daayo yaqiintiisii hore wayse qabkeeda ha ku socdo qaala abubakr wa zuhayr bnu xarbi fii riwaayatihima huwa cabdullaahi bnu zayd weeyaan huwada yaa laga wadaa can camihi adeerkan ugu sheega cabdullahi bnu zayd cabdullaahi bnu zayd labaa jirta saxaabada mid walba cabdullahi bnu zayd baa la yihahda waa kuma cabdullaahi bnu zayd ibnu caasim almaazani saaxibu اlwudu wa gayriha waysada ninkii aan kusoo marray waysada nabiga aley sifatu wuduui nabiy laakiin cabdullaahi bnu zayd bn cabdirabbi waa ninkii aadaanka ku riyooday ee saaxibulaadaan ba kala dhahaa waxadaana zuhayr bnu xarbi qaala xadaana jariir an suhayl can abihi abihiisa abu saalixa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam idaa wajada axadukum fii badnihi shaya axadkiin calooshiisa hadduu wax ka dareemo waxbaa kaa imaaday waxbaa qururinaya waxbaa shanqanaya faashkala calayhi dana ishkaal iyo shaki uu ku dhaco kharaja minhu inuu ka soo baxay shayan wax am laa iyo in kaluu shaki ka galay falaa yakhrujanna yuuna bixin min almasjidi yuuna ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa uu ka maqlo oo yajid ariixa ur uu ka dareemo qaacida fiqiya qaacida fiqiga ee qawaacidda waaweyn kamida shanta ehe qawaacidulkubra la yihahdo waxaa kamid ah alyaqiinu laa yazuulu aw laa yuzaalu bishaki yaqiin aad hubto shaki oga tegi maysid ah, haddaad weyse aad weysada ay yaqiin aheed inaad weyse qabtay shakigan gadaal ka yimid dhag u dhigi maysid haddii yaqiintu ay ahayd inaad wayse qabin oo wayse la-aan aad ahayd masquuliga ka soo baxday baad hubtay waan hubay inaad masquul ka soo baxday oo xadad iyo wayse iga burtaye abooyino miyaan weysaystay yaa shakiday yaqiintii hore oo wayse la-aantahabaad qabtaaye ha weysayso wey marka qaacidadaasaa lagu soconaya qaacidadaa ayada ah markii maxalka la dejinayo masaladan ayada ah oo qofka salaada gudaheeda eh, eh, mxuu ahaa waysada waaan ka hadlay baab lwudu baab lwudu haddii la dejiyo qaacidada iyada ahoo musallam ahoo qawaacidda aan khilaafka ka taagnayn kamid ah oo aimmado dhan isku raacday haddana furuucda iyo tansiilkeeda la dejinaayo masaa-isha iyo mxuu ahaa axdaasta la dejinaayo waxaa isku khilaafay jamhuur iyo maalikiyada isku khilaaftay imaam maalik iyo maalikiyadu waxay leeyihiin qofka hadduu weysadii uu qabay uu shakiyo inay weysadii ka burtay ha weysaysta buu leey ha weysaysto intuuna salaada gelin hadduu shaki galo shaki galo oo waysadii makaa burtay mise may isku qabto ha weysaysto qaacidadaas caamka ay ku dhageen wuxuu leeyahy waa kasoo soka martay oo waay leeyi wuxuu leeyahay qaacida kasoo soka martay waxaa weeye ashaku fi shardi maanicun min taratub lmashruudi min taratubi almashruud ashaku fi shardi maanicun litaratub lmashruud oo min taratub lmashruud shaki haddii la shakiyo shay shardi ah waysada waa shardi min shuruudi salaad kamida ah shakiga shay shardi ah oo shuruudda ka mida ah shayga haddii la shakiyo shakigaasi waa maanic mancinayo taratub shuruud mashruud mashruudkii oo salaadaha inuu ratibmo oo la helo maanic hortaagan weeye shakigaas marka waa inaad weysaysataa markaasaa waxaa la yidhaha maaad haddii aad saa tiraadeen xadiidkan maxaad ku hadlaysaa nabigu uu yidhi laa yakhrujanna min almasjid xataa yasmaca sawta yajida riixa ilaa uu ama sawt ka maqlo ama uu ur ka dareemo salaadiisii ha wato iyuu nabiga calayh salaam yidhi waxay leeyihiin hada daakhilu salaat waa salaada gudaheeda adoo salaada gudaheeda ku jira hadduu shaydaan waswaasiyo waxbaa kaa soo baxay uu ku yidhaahdo markaa markaad qaadanayso alyaqiin laa yazuulu bishakin laakiin adoo weysadii hore ee shardigaheedba haddii muran uu galo salaadiina aadan weli gelin qaacidadaasi farcigahaa si gaara ah masalada u taabanaysay leeyihiin fuqahadu marka waxaa weeyaan waa aragtida iyo ijtihaadaadkooda iyo masaa-isha ay isku hayaan bayna ka mid tahay khuruuja cala alkhilaaf haddaad iska weysaysato oo aayarto aad weysadaada qaadato ama tajdiid bay kuu noqon ama xadad jiray ficlan ayaad kor yeelaysaa dhib malaha baabu dahaarati juluud lmaytati bidiba maytada iyo baktiga maqaarkiisa in la dahiro bidibaaqina lagu dahiro oo neefka haddii la gowraco ama xoolaha hilibkooda xalaasha yahay maqaarkiisa waxba mugdin ooma baahna waa iska maarata isticmaali marka ku angego laakiin hadduu bakti yahay oo hilibkiina aad ogaato xurimat calaykum almayta la xarimay in la cuno hilibkii maytada iyo baktiga wixii lasoo reebo laba amooyeene la xarimay baktigii haddii hilibkii la xarimay maqaarkiisii ka warran maqaarkiiba isagana bakti wey laakiin waxaa bannaan in la magdiyo oo lagu sameeyo waxyaalaha hilibka iyo dhiigga iyo waxaa saaran ee faadilka ee dheeraadka in intii wax maado xaariqa ah oo kulul intii lagu gubo oo maarata lagu zuuliyo kadib deena ka thoob ilmutarajis bay noqone biyo laga raaciyo deena markay ku angarta aad isticmaasho maayac iyo muxuu aha yaabis waxaan gaganay wax qoyan inta waad u isticmaali kartaa masalada waa masale lakiin fuqahada khilaafaadku dheer ilaa toddoba aqwaal bay geliyaan ah, dheer bay geliyaan laakiin waxaa weeyaan eh, eh, haddii aan soo aruurino ama muxuu ahaa xadiidka aan kusoo eh, fadhiisanno wuxuu ku saabsan yahay waxaa weeye daahirulxadiidkana laga fahmaayo xayawaanka maqaarkiisa markuu baktiyo maqaarkiisa la magdisan karo waa xayawaanka markuu nool yahay la gowraco hilibkiisa gowracaasi uu ku xalaal noqon karo kaa wey kaawey midka markuu baktiyana marka gawraciisi gawraci la waayo u baktiyo yaa meeshii gawracii waxaa gelaya magdin baa gelaysa xadiid baa soo arooray nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dibaaquhaa dakaatuha eh, eh, muxuaha magdintaa la magdiyey yaa gawrac u ah gawraca markaa goormo wax taraa waa markuu neefku yahay neef la gawracan karo oo hilibkiisa la cuni karo kii haddii la gawraciyo dee la gawracin marka horeba hilibkiisa xaaraanta ka ahaa dibaaqiisa iyo magdinkiisa iyo magdintiisana waxba kuu marka waa masaa-isha yani agga naska admood inuu ugu dhawey wallah aclam qala xadana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba wcamr bn naaqid bn abi cumara jamiican an cuyayna qala yaxya akbarana sufyan bn cuyayna can zuhri can cubaydillahi bn cabdillah can ibni cabaasin qaala tusudiqa calaa mawlaatin limaymuuna gabadh mawla oo adoonay xoraysatay ama adoona maymuuna ay lahayd yaa waxaa lagu sadaqaystay bishaati neef ari yaa sadaqa loo siiyey famaatad way ka dhimatay neefkii waa ka baktiyey famara biha rasuulula nabiga calayhi salaam baa soo maray neefkoo la jiidaayo baktiga ahaa faqaala nabigu wuxuu yidhi hallaa ahadtum maxaad u qaalan weydeen ihabaha maqaarkeeda fadabaktumu waad magdisan leedihiin maad magdisataan oo faintafactum bihi aad ku intifacdaan ood ka faa'idaysataan maqaarka qaaluu waxay dhaheen inahaa mayta bakti weeye nabi alla waan jidaynaa faqaala nabigu wuxuu yidhi inamaa xaruma waxaa la xarimay uun akluha cunideeda xurimat calaykum almayta mujmalkeedii waxaa weeyaan tafsiirka xadiidka nabiga alay slam baa fasiray waxaa la xarimay waxaa weeyaan xurima laleeyahay waa akliga iyo cunidda ee maqaarka in lala baxo la isticmaalo maya dhib ma laha qala abubakr wbn abi cumara fi xadiiayhima can maymuna radi allahu canha waxadana abu ahir xarmalatu qaala xadaana ibn wahbin akhbarani yunus bn shihaabin can cubaydillahi bn cabdillahi bni cutba can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay wasalam wajada shaatan mayitatan neef adhoo bakti ah oo lasii jidaayo ucdiyadaha hadda ka hor la siiyey mawlaatun limaymuuna gabadh maymuuna addoonteeda ahayd jirta min asadaqati sadaqada laga siiyey oo baktida la jidi buu arkay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi hal intafactum bijildiha maad maqaarkeeda ka intifaactataan oo waxaa laga dhigan karaa gogol sibraar baa laga samaysan karaa qaaluu waxay dhahen inaha maytatun nadaalla waa bakti faqaala inamaa xaruma akluha keliya hilibkeeda unbaa in la cuno unbaa xaaraana xadaana xasan اxulwani wcabd bn xumaydin jamiica can yacquub bn ibrahim bn sacdin xadaanii abi can saalixin can ibni shihaabi bihada isnaad binaxwi riwaayati yunus yunus riwaayadiisa oo kale mutaabaco wey qala xadaana ibrahim bn abi cumar cabdالlah bn mxamed الzuhri wlafd bn abi cumar qala xadaana sufyaan can camr can caطa can ibni cabaas ana rasuula اlahi sala اlah alيه wasalam mara bishaatin madruuxa neef aroo laiska tuuray oo laiska fogeeyey oo ucdiyadhaa la siiyey mawlaatun limaymuuna maymuuno gabaday xoraysay mina sadaqatin laga siiyey buu nabigu arkay faqaala nabiyu wuxuu yihi calayh salaam alaa akhaduu oo may qaataan ihaabaha maqaarka may kala baxaan fadabaquuhu ay magdistaan faintafacuu bihi ay intifacsadaan inama xaruma akluha xadaana axmed bn cuثmaan الnawfari qala xadaana abu caasim الnabiil xadaana ibnu jurayj cabdimalik akhbaranii camr bnu dinar abarana caaa mundu xiinin mud mud wati laga jooga muddo ayuu ii waramay qaala abaranii ibnu cabaas baa ii warramay ana maymunata ahbaratu ana daajinatan neef qoolis ah neefka ariga ee xoolaha guryaha jooga yaa waxaa la dhaha daajina dhahaa guryaha maarata wax lagu siisiiyo qolis kaanat libacdi nisaai rasuulilah dadka qaar isqolis bay u bixiyeen ana daajinatan kaanat libacdi nisaai rasuulilah famaatat markaasay dhimatay gabadhi neefka la siiyey faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam ba wuxuu yidhi alaa uxadiukum ihaabaha alaa akhadtum maxaad u qaadan weydeen ihaabaha maqaarkeeda fastamtactum bihi aad u isticmaali weydeen istamtactum uga faa'idaysan weydeen oo ugu maarata raaxaysan weydeen xadana abubakr bn abi shayba qal xadana cabdiraxim bn sulayman can cabdilmalik bn abi sulayman can cata can ibni cabaas ana nabiya sala la alay slam mara bishaatin limawlaati maymuuna faqala alaa ntafactum biihaabiha qala xadana yaxya bnu yaxya abarana sulayman bn bilaal an zayd bn aslm an cabdiraxman bn wacla ahbaruu can cabdilahi bn cabaasin qaala samictu rasuula lahi sal slam yaquul ida dubiqa aliihaabu intaan weli la megdanin baa ihaab la dhahaa idaa dubiqa markii la magdiyo alihaabu maqaarka faqad ahura daahir buu noqday daahir buu noqday oo magdintaa la magdiyey buu ku daahir noqon waa la isticmaali masalla ad ku tukato kuwaad ku seexato sibraar aad ka dhigato weel waxaas o dhan bu kuu noqon waxadaana abubakr bin abi shayba wacamr naaqid qaala xadaana ibnu cuyanata xa waxadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana cabdilcaziiz can ibni muxamed daara wadixa waxadaana abu kurayb waisxaaq bin ibrahim jamiican can wakiic can sufyaan kulluhum can zayd bin asr bay ka wariyeen can cabdiraxmaan bin wacla can ibni cabaasi radi allahu canhuma can nabiy sala la alay slam bimili yani xadiidi yaxya bnu yaxya qaala xadaana isxaq bn mansuur abubakr bnu isxaaq qala abu bakr xadaana wqala ibnu mansuur abarana camr bn rabiic abarana yaxya bn ayub can yaziid bn abi xabiib an aba khayr marad baa magaciisa la dhaha marad xadaa qaala wuxuu yihi ra'aytu caliy bn abi waclata asabiiyi farwan baan ku arkay farwan yani kooti maqaar laga sameeyey ayuu iska qabaa famasijtu markaasaan taabtay faqaala wuxuu yihi maalakata masuhu maxaa u taabanaysaa waad la yaaban tahay miyaa inaan qabo qaala wuxuu yihi qad sa'altu cabdallahi bn baas baan weydiiyey oo maqaarka iyo in la xidho haddii la magdiyo inay bannaan tahay ibn cabaas baan su-aalay faqultu waxaan ku idhi inaa nakunu bilmaqrib dhulka maqrib la yidhaahdaan joognaa wamacana albarbar nimankaa barbarka la yidhaahdana ma anaga weeye barbarka hadda maqrib alcarabi nimankaa waa lagu tilmaadaa maxay ahaayeen hadda ka shee karaba inay ka goostaan inay ka goostaan morocco orada raba maxaa la dhahaa jabhadda boliser iyo waxbay dhahan ya ya nimanka ayaga ah waa la dhahaa barbar ninkii qiimaha badnaa ee daariq ibnu ziyaad la dhihi jiray andalus markii la furaayey qisada cajiibkaad ah lahayd ninkaasaa ah, yaa barbar ah asalkiisa ayib qaarkood waxay dhahaan cikrima mawla ibn cabaas isaguna waa barbar marka wamacana albarbaru wlmujuus ah. mujuusna umma oodaan nahay dad aaman kitaabba sheeganin nu'taa waxaana noo keeni bilkabsh wan qad dabaxuu ay gowraceen wa naxnu laa naakulu dabaa'ixahum gowracoodana ma cunno maxaa y ahlulkitaab ma ahe wayaatuuna bisiqaa sibraar bay la imaanayaan yajcaluuna fiihi lwadak sibraar ay xaydh iyo shashafo ku riteen oo isticmaalaan yay la imaanayaan qaala ibnu cabaas mararka qaar biyana ku shubanayaan faqala ibnu cabaas ba wuxuu yihi qad sa'alnaa rasuula allah nabigaan weydiiye can dalika masaladaasi faqaala dimaaquhu dahuuru waxaa magdintaa la magdiyey ayaa ahuuru ahiraaya magdintaa la magdiyaa ahiri oo haddii uu mayta iyo bakti ahaa ama gaalo aan gawracooda xalaal ahayn ay gowraceen oo bakti un lamid ah haddayba magdiyeen magdintaasi ku daahir noqday waxadaanii isxaaq bn mansuur o abubakr bn isxaaq can camr ibn rabiic ahbarana yaxya bn ayub can jacfar bn rabiica can abi khayr martad qaal xadaahu qaal xadaanii ibn waclat asabiy qaala sa'altu waxaan weydiiyey abu sabaiyu qaala sa'altu cabdاllahi ibnu cabaas baan weydiiyey qultu waxaan ku yidhi inaa nakuunu bimaqribi fayatiina waaaafayatiina almajuusu kuwa majuusta ee diinba sheegeen inay gaalada ah bilasqiyati sibraaro fii halmaa biyo ay ku wataan walwadag iyo xay faqaala wuxuu yidhi ishrib iska cab sibraalka gaalka u wato iska cab biyaha ka cab faqultu waxaan ara'yu inta ma ra'yi aad arkaysay ijtihaadkaadiba ijtihaad iyo ra'yi hadduu yahay inaan qaatoon kugu taauray inaan ka tago labadaba way bannaan tahay mise waa daliil ayaad haysaa faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sala اlah alay slam nabigaan maqlo yaquulu leh dimaaquhu tahuuruhu oka midkaan meella laga mari karin xadiidka nabiga alayh salaam ee marfuucahe saxiixa kaas weeye laakiin wixii ijtihaadaada ijtihaadka mujtahidka qad yusiibu waqad yukhdi inaad qaadato taqliidisa iyo in mujtahid ahayn iyo inaad ka tagtana waad leedahay laakiin xadiidka nabiga waa kanoo dibaaquhu magdintiisaa la magdiyey maqaarka iyaaba tahuuruhu daahiridiisa ah oo uu daahir ku noqonayaa wallah aclam bilahi towfiq sala allah w slam ala nabina